waa waxay ka bilaabanaysaa safxada sagaashanaad oo caawa darsiga wuxuu ku saabsanaan doonaa nebiga sala allahu calayhi wasalam doorashada loo doortay nebinimada iyo in markaa la xidhiirta familiga nebiga sala allahu calayh wasalam ceelka zamzamka iyo sida loo qoday nadarkii uu galay cabdulmuطalib markii aabbihii cabdillaahi uu guursaday aamina dhimashada nebiga sala allahu alayh wasalam aabihii waxaan kale u gudbi doonaa nebiga sal allahu alay wasalam dhalashadiisa iyo taariikhda ay ku beegnayd iyo nusuusta markaa la xiriirta markii ay hooyadii ay uurkiisa ay markaa yeelatay ee waxaan kaloo u gudbi doonaa haddii ilaahay subxaana wa tacaala ina waafajiyo haweenkii nebiga sal allau alay wasalam nuujiyey marka laabtiisa la kala jeexay iyo mucjizaadkii marka ay xambaarsanayd buu darsiga ku saabsanaan doonaa haddii ilaahay subxaana wa tacaala u yidhaahdo waxaan kaloo ku baraarujin lahaa dadka dabcadayda wata oo kale bejka sagaashanaad ilaa iyo waxaan u malaynayaa haddii kutubta o dhan ay isku mid yihiin ma garanayo anigu waxaa iga maqan ilaa laba beyt baa iga maqan oo aan soo sawirtay idinkana inaad ku baraarugtaan oo safxada kow sagaashanaad iyo labaiyo sagaashanaad baa maqan haddii ay idiin dhantahana waa kaa wuxuu leeyahay kaatibka annabiyu almukhtaar nebiga sala allahu aleyh wasalam ee la doortay qaala tacaala ilahay wuxuu qur-aanka uu ku yidhi allahu aclamu xaysu yajcalu risaalatah ilaahay baa og naga garan og meesha uu ku beegayo uu yeelayo fariintiisa loogu talagalay inay baahdo oo ay u gudubta addoommadiisa ciddii loo dhiibi lahaa adeega laga dhigi lahaa cidda risaaladiisa loo dhiibi lahaa iyo meesha lagu beegi lahaa qofka xambaari lahaa iyo dhulka ay ka soo bixi lahaydba meesha rug u noqon lahayd iyo cidda ay gaaraysaba ilaah baa og fa haadaa istifaau nubuwa fa haada istifaau nubuwa ayaddu waxay ka hadashay oo ay tilmaantay nebinimada oo la doortay wa fi lxadiidi saxiix xadiid saxiix waxaa ku soo arooray in allaha istafaa kinaanata min waladi ismaaciila wastafaa quraysha min kinaana wastafaa min qurayshin bani haashim wastafaani min bani haashim fahada istifaau nasab rasuulka sala allahu aleyh wasalam inuu yidhi ilaahay waxa uu doortay kinaana oo wuxuu ka doortay nebi ismaaciil owlaadiisa wuxuu kaloo doortay qorayshba wuxuu ka doortay kinaana qorayshna wuxuu ka doortay reer bani haashim anna waxaa laga doortay reer bani haashim arrinkaana wuxuu muujinayaa nebiga sala allahu caleyh wasalam nasabnimadiisa iyo meesha laga doortay in markaa meel gaara ahayd abtirsiimo gaara marka inuu lahaa oo meel gaara lala beegtay nasabkan ugu wanaagsan in laga doortay wa fii xadiidin saxiixin aakhara xadiid kale oo saxiix waxaa ku soo arooray بuعثت من khير قرون بني آdم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه riwaayaddu waa sidaas waxaa laga soo saaray quruunta bني aadam ka mida qarniga ugu khayrka badan ilan qarniba qarni buu ka khayr badan yahay ilaa marka aan uu ka ahaada qarnigii aniga la isoo saaray qarnigaabaa ugu khayr badan fa hada اصطiفاء الزmن tanna waa doorashada la doortay xagga waqtiga idan saddex arrimood oo saddex geys u taagan ayaa jirta kow nebiga sala allahu aleyh wasalam nebinimadiisa waa la doortay namber laba nasabka uu ka soo bixi lahaa waa la doortay namber saddex waqtiga uu soo bixi lahaa waa la doortay intaba ilaahay subxaana wa tacala ba marka isku beegay in la doortay nebinimadiisa meel gaara lagu beegay ayaddaasaa muujisay in nasabkan isaga uu ka soo jeedo nebi laga doortana xadiidkaasaa muujiyey in rasuulka sala allahu aleyh wasalam waqtigaa lala beegto oo risaaladiisu waqtiga ku beegantana waxaa muujinaya xadiidka dambe waqad ajmaca annasaabuuna calaa nasabihi ilaa cadnaan dadka iyagu ku howlan ee iyagu mu'arikhiinta ah ee abtirsiimaha iyo arrimaha ku takhasusa waxay isku waafaqsan yihiin nebiga sala allahu caleyh wasalam marka loo abtiriyo ilaa cadnaan laga gaaro hadal kama taagna in lam yunqal xadiidun saxiixun bikaamili nasabih yaanuba jirine xadiid saxiixa oo soo raray nebiga sala allahu calayh wasalam atibsiimihiisa oo buuxa walaakin saxat axaadiiun bibacdiha aw axaadiiu bibacdiha aw bibacdihi axaadiid baa qaar ka mida yacnii arrintaasu ay ku asaxday marka hadal kama taagna nebiga sal alla lay slm marka loo abtiriyo ilaa cadnaan laga gaaro nasaabiinta oo dhan oo bisiini oo loola jeedo dadku iyagu abtirsiimaha ku howlan hadal kama yan keenin inkastoo axaadiis saxiixa aan lahayn arrimaha marka ka hadla calى أnahu man yacrifu mada اhtimaami اlcarabi biansaabiha fi casri الnubuwa wma qablah yudriku ana silsilaةa nasabihi ilى cadnaan la taxtaaju ila kabiiri twhiiq laakiin qofka yaqaan siday carabo ay u danayn jirtay abtirsiimaheeda waqtigii nebiga sal اlla alay wasalam ilaahay uu soo saaray intii ka horraysaba waxa uu haleelayaa qofkaas in nebiga sala allahu alay waslam abtirsiimihiisa ilaa laga gaaro cadnaan inaanu u baahnayn hubin kale inaanay u baahnayn maxaa yaele carab shaqo kaleba ma lahayn ilaa inay ka hadlaan mooyaane kanna meeshaasuu ka soo jeedaa kanna qabiilkiisu waa sidaa meeshaasuu ka abtirsadaa hawl kaleba miyagaa qabtaba marka uma baahna arrimahaas waxay ka mid tahay arrimaha sida sahlanba loo xifdin kara buu leeyahay maadaama culamaءu الnasabi wاlأkhbaari mutafiqiina calayha wma damat min almacluum bالdarurati fi dalika alcasr mar haddiiba culamaءu nasab qolyaha iyagu abtirsiimaha wax ka qoray arrinka ay isku waafaqsan yihiin waxyaabaha sida sahlanna loo ogaan kara ay tahay macluum min ad macluum bidaruura ay tahay uma baahna marka in fara badan marka aanu ka hadalno wanasabuhu aladii yasuuquhu culamaau nasab dib markaan ugu baxna marka nebiga sal alla lay slam abtirsiimihiisa oo culamaau nasab ay sheegaan waa sida soo socota nebiga sal alla lay slm magaciisa waa maxay muxamedu bnu cabdillaah محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب intaa ayaa marka la sheegaa ibn fihr ibn malik ibn nadr ibn kananata ibn khusaymat ibn mudrikat ibn lyaas ibn mudar ibn nazar ibn macadin nazar ibn mucad ibn cadnaan mucad ibn cadnaan ilaa cadnaankaa intaabay marka culamaau nasab marka ay sheegaan wa ama ummuhu sawmaha hooyadii aaminatu bintu wahbin ayaa lagu magacaabaa fa inaha min bani zuhrata waxayna ka soo jeedaa reer bani zuhra waqad aqara abu sufyaan amaami heraqal biculuwi nasabi nabiyi sala allahu aleyh wasalam xiina sa'ala ninka lagu magacaabo abu sufyaan wuxuu qiray isagoo hortaagan ninka lagu magacaabay heraqla in nebiga sala allahu aleyh wasalam abtirsiimihiisu uu yahay abtirsiime aad iyo aad u sarreeya sha'nigiisuna weyn yahay marka la weydiiyo la yidhi abu sufyaan baa la weydiiyey kayfa nasabuhu fiikum ka waran ninka abtirsiimihiisa ka warrama iyo firka uu ka soo jeeda iyo iyo cidda markaa uu ku abtirsaday iga warram markii la weydiiyey fa ajaaba abu sufyaan abu sufyaan baa ka jawaaba wuxuu yidhi huwa fiina duu nasab ninkaas iyaga dhexdeenna wuxuu ka yahay nin nasab u saaxiiba faqaala heraql wuxuu yidhi fakadalika arusulu tubcathu fii nasabi qowmiha rusushu waa sidaa oo waxaa la soo saaraa laga soo saaraa yacni tolba tolka uu kaga leeyahay xagga nasabka amaba qabiilba qabiilka uu kaga leeyahay arrinkaa marka wuxuu muujinayaa dood inaanay ka jirin mas'alada iyada idan marka waxaan leenahay almu'arikhiin saddex bay u qaybiyaan ilaa cadnaan dood kama taagna wixii intaa ka dambeeya lasii wadwadana oo hadal baa ka taagna haddii nebiga sal alla alay wasalam kiisu uu sidaa yahay waqtigaa aanan dhaweyn kun iyo shan boqol oo sanana ay tahay mu'arikhiintana waxay raaraadiyaanba oo carab oo shaqo kaleba aan lahayn qada i qoraay cashaba u ah inay nasab un ka hadlaan haddii ilaa intaa la taxqiijiyey ninka soomaaliga suu u socda aadam galay isagaa laga raba meeshuu ka keena xafru zamzam zamzam marka la qodayay ceelka zamzamka ayaan marka u gudbaynaa waqad tacadadat ma'aahiru cashiirati nabiyi sala allahu aleyh wasalam fii makka aad bay u badnayd waxyaabaha la xiriir nebiga sala allahu aleyh wasalam ma'aahirtiisa ama waxyaabaha ay la gaarka ahayd qoys ou la gaarka ahaa qoyska nebiga sala allah aleyh wasalam fakana qusayu jadda haashimin wa haashimun jaddu waalidi nabiyi sala allahu aleyh wasalam cabdillaahi abraza rijaalaati qurayshin fii casrih waxaa la sheegaa qusay inuu ahaa nebiga sala allahu alay wasalam yani inuu ahaa jadda haashim haashim awowihi haashimna wuxuu awowo u ahaa nebiga sala allahu alay wasalam aabihii buu awowo u ahaa ninkaa waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay dadka ugu muuqmuuqday ee qoraysh markaa ku dhex jira fi dalika alcasr wa huwa aladii nadama waana ka soo hadalnaa taariikhdiisa oo markaanu muqadamada aanu kaga soo hadlaynay wa huwa aladii nadama idaarata makkata can طariiqi istixdaaثi daari nadwa alatii yacqidu fiiha mala'a qurayshin ijtimaacaatihim waa ninka tandiimiyey maamulka maka ka jiray isagoo markaa waxyaabaha uu sameeyey waxaa ka mida daaro nadwa ayuu sameeyey oo markaa baarlamaan mahalaysay meeshaa marka waxaa isugu imanayay dhammaan dadka iyagu markaa muuqmuuqday ama u muuqday inay ahayn rugcadayaasha ka soo jeeda reer quraysh ayaa meesha ku kulmi jiray kama annahu wazaca alrifaadata walsiqaayata walxaja walliwaa'a bayna cashaa'iri qurayshin howlaha kala duwanna wuu kala qaybiyey oo qolana wuxuu yidhi idinka waxaad u qaabilsantihiin xujaajta sida loo qoodin lahaa kuwana wuxuu yidhi waraabintooda ad u qaabilsantihiin kuwana arrimaha xajka intaba uu kala qeybiyey cashaa'ir quraysh marka nin wuxuu ahaa aanan sahlanayn culays iyo miisaanna ku leh bulshada marka uu ka soo dhex jeeday waqad xaafadat alcashiiratu cala makaanatiha zaman cabdilmuطalib aladi ishtahara bxafri bi'ri zamzama alatii baqiyat quruunan cadiida tumahilu ahama cuyuuni lmiyahi bimakka qoyska nebiga sala allahu aleyh wasalam makaanada ay ku lahaayeen bulshada aad bay u ilaashadeen gaar ahaan waqtigii cabdilmualib cabdulmualibna wuxuu ahaa nin aad iyo aad ugu caanbaxay qoditaanka uu qoday ceelka lagu magacaabo zamzam ceelkaana wuxuu noqday mid quruun jiray runtii quruun cadiida ilaa waqtigan lala joogo ayaa wuxuu ahaa aham cuyuun almiyaah ilaha ilaha biyaha laga waraabo ilaha ugu muhiimsan ayuu ahaa bimaka maantana waad garan kartaan wuxuu leeyahy marka wamasdaru macluumaatina can qisati xafri zamzam huwa asaxaabiyu ljaliilu caliy bni abi aalib meesha aanu ka soo xiganay macluumaadka la xidhiira zamzam ceelka zamzam waa la qoda marka leeyahay meesha laga soo xigtay ama masdar noo noqon karta aanu ka soo aroornay waa caliy bn abi aalib radi allahu canhu wayabdu ana ariwaayata kanat macruufatan mashhuuratan liqurbi alcahdi biha waxaana muuqata riwaayadaa lakale la soo xigtay inay aad iyo aad ahayd mid markaa la yaqaan oo dadka dhexdiisana mashhuurka ah maxal cahdigaabay marka u dhoweyd walacala caliyan samicaha min abihi aladii samicaha bidawrihi min cabdilmuطalib waxayna u badan tahay in caliy bn abi aalib aabihii uu ka maqlay aabihiina uu ka maqlay cabdulmuطalib wa ama طariiqu naqli الriwaayati fahuwa sanadu xasanu ilى caliyin radia allahu canhu min riwaayati bni isxaaqin musarixan bالsimac laakiin habka loo soo gudbiyey riwaayada oo ah xadadka kan sida uu dhacay sanadka ku biyo shubanaya cali bn abi aalib waa sanad xasan oo markaa laga soo xigtay ibnu isxaaq ibnu isxaaqna uu leeyahy samictu wuxuu rabaa tabcan kitaabka aan aqrinayna saad la socotaanba waa nebiga sal alla alay slm siiradiisa saxiixa saa darteed ha la yaabin caawa iyo duruusta soo socotaba macluumaadaad horay u taqiin in lagu dhaha wax kama jiraan ama macluumaad aadan tirsan jirin in lagu dhaha waxbaa ka jira maxaa yeelay shay walba oo la sheegayo meesha uu ka soo baxay iyo masdarka uu soo maray ayaa marka laga hadlayaa marka hadal kama taagna waxaa la xidhiira ceelka zamzam iyo inuu cabdulmutalib marka uu qoray masdarka keliya aanu ka shidaal qaadananay inuu ahaa cali bn abi aalib baa marka la tilmaamaya wa khulaasatu maa xakaahu cabdulmualib marka waxaanu ka hadlaynaa marka cabdulmualib intuusan ceelkan qodin maxaa muxuu arkay muxuu ku riyooday maxaa ka jira akhbaarta tirada badan laysla dhex marayo maxaa saxiixa maxaanan saxiixayn markaan marka soo gunaanadno wuxuu cabdulmualib uu sheega waxa ay tahay annahu ra'aa ru'ya manaamiya fi arbaca layaalin wuxuu yidhi riyo isdabajooga afar habeen buu arkay afar habeenoo isdabajooga ayuu ku riyooday ya'muruhu aatin bixafri lbi'biri bixafri lbi'ri nin baa u imanaya markaasuu leeyahay ceelka qod waa afar habeen oo xiriira duuna an yuxadida mawqicaha iyadoo aanu u sheegin meesha uu ka qodi lahaa ceel qod un buu leeyahay uu ka taga haddana wa fi lmarati araabica markii ugu dambaysay riyadii afaraad xadada lahu mawqica albi'ri wasaraxa bismiha zamzam markaasu wuxuu yidhi meeshaa ka qod magaceedana zamzam baa lagu magacaaba waa afar habeen habeen afaraadkiibuu wuxuu arkay in la leeyahay ceerka bartaana ka qod magacaana u bixi faxafara cabdulmuطalib fii mawqiciha wakashafa can ilmaa meeshaasuu marka ka qoday biyihina markaasuu meesha soo burqaday fanaazacathu quraysh marka quraysh baa marka ku qabsatay wa طalabat ishraakaha macahu lmaa markaase waxay tidhi biyaha waa inaad wax nagala wadaajisaayo waan kula qaybsanaynaa falam yaqbal laakiin cabdulmualib waa uu diiday wuxu yihi waxba idinka siin maaya taga faxtakamuu ilaa kaahina kadibna waxaa loo xuguntama loo aaday naag iyadoo kaahinada wax fiirisa oo wax faalida tii baa loo tegay walakin qabla wusuulihim ilayha intaya naagta ayaan u tegin ka hor ilan yani sheekadu waxay ahayd waa yahay miyaan isku qabsanna waa yahay aan u tagna naagta kaahinada iyadaana kala saaraysa ilan diin kale ma jirin hawl kale ma jirin waa kahaanaad iyo waxaan loo fadhin unbaa diini caqiide khariban baa meesha marka ka jirtay kadib laakiin waxaa dhacday qabla wusuulihim ilayha intaana naagtaa loo tegin ka hor xadaa an nafada almaw cinda cabdilmualib waman macahum waxaa dhacday in biyihii ay ka li'deen oo ka dhammaadeen cabdilmualib iyo dadka markaa la joogay biyihii baa dhammaaday biyihii markay dhammaadeen wa abad qurayshun an tushrikahu bilmaai aladii cindaha xirsan cala alma'i fi saxraa qurayshna waa ay diiday inay reer cabdilmualib iyo dadka la joogay oo biyaheeda wax ka siiso waxay yidhahdeen may waxba kaa siin mayn isagana biyihii way ka dhammaadeen marka horena waxaa laysku haystay biyahaga wax naga sii kiisii markay dhammaadeenna keena wax kaa siin mayna bay gaartay arrinkaa markuu meesha marayo falama ashrafa cabdulmuطalib waman macahu cala alhalaaki waxafaruu qubuurahum inbajasat caynu maa'in taxta xaafiri naaqati cabdilmuطalib markii cabdulmuطalib iyo dadka la joogaba ay ku sigteen inay li'daan oo ay qubuurtooda xataa qoteen oo is yidhahdeen alla ila waqtigii baa la gaaray biyo la-aan darteed ayaa waxaa burqatay eel il baa soo burqatay marka ishaa marka waxay ka soo hoos burqatay yacni hashii uu lahaa cabdulmuطalib saanteeda hoosteeda ayay ka soo burqatay fashariba alqawmu jamiica واctabaruu dalika calaamatan cala axaqiyati cabdilmuطalib bimaai zamzam faaslamuuha ilayh dadka meeshaasi marka waraabeen biyihii bay cabeen arrinkaana waxaa loo arkay inay tahay tusmo muujinaysa in cabdulmuطalib uu xaq u leeyahay ceelka zamzam cid kala murman karta in aanay jirin meesha marka waxaa ka baxay booskii ahaa in loo tago naag iyado wax faalida oo marka wax lasoo weydiiyo walaa shaka ana alxaadiثaةa wالsayطaraةa calى almaءi macan cazazataa makanata bani hashimin fi maka waxaana shaki ku jirin markan dhacdadan dhacday iyo siday biyaha gacanta ugu dhigeen labadaa mawqifba inay aad iyo aad u adkeeyeen makaanada iyo booska ay ku lahaayeen reer bani hashim bulshada maka markaa joogta wa ama alaahaar alati zacama ana alati zucima anahu cahara calayha fi lbi'ri kaalghizali aldahabiy wasuyuufi alqalciya falam tasix biha ariwaaya marka waxaa jirta aathaar fara badan oo dadka isla dhex maraana waxay leeyihin ceelka markii la qoday ghazaal dahabiya ayaa ka soo baxay waxaa ka soo baxay seefo oo waxaa ka soo baxay qalciyaada ah, waxyaabahaasoo dhan wax ka jira markaa malaha ceelkii marka la qodo kadib biyo unbaa soo burqaday dadkuna waa ay waraabeen howlahan kale dadka ay ku dardarayaan oo ay leeyihiin wax kalaa ka soo dhexbaxay seefo markaa dahab ka samaysan oo ghazaaliye ah oo sidaa u muuqdo qalciyaa loo nisbeeyey intuba aahaar ma laha waragma dalika faina tacaduda makhaariji اlkhabari سعيد بن المسيب عن الزهري ينهض لدعم الحدث التاريخي ما دام لا يتعلق بالعقيدة أو الشريعة arrinka inkastuu haddana sidaa uu yahay dib marka loogu laabto meelaha kala duwan ee khabarka uu ka yimid oo ah riwaayadda saciidin musayb oo zuhri uu ka warinayo qabarka marka la ururiyo laysku geeyo wuxuu u suub badaa inuu u hinqado in uu taageero dhacdadan taariikhiga ah maadaama dhacdadan taariikhiga caqiidana aanay la xidhiirin shariicana aan la xidhiirin bimacnaa waxaa loola jeedaa xadiidka khabar markuu soo arooro haddaanu caqiide aanu ka hadlayn xalaal iyo xaaraamna aanu ka hadlayn ilan xalaal iyo xaaraam haddii la khaldamo waxaa laga yaabaa dadkii meeshii xalaasha laga cunsiin lahaa in xaaraam la cunsiiyo ama shay xalaala inta laga xarimo la yidhahdo waa xaaraam ama caqiidada khalqal ay soo gasha labadaa haddii xadiidka uu ka maran yahay waa layska weheshan karaa mushkilad ma laha intaa markay soo baxday kadib haddana waxaan u gudbaynaa nadru cabdilmualib cabdilmualib oo nadri galay oo nadar galay oo shardi galay waqad saxa naqlu can cabdillahi bni cabaasin annahu qaal waxaa sugnaatay sida laga soo xigtay ibnu cabaas inuu yidhi kaana cabdulmualib ibn hishaam nadara an tawaafaa lahu casharatu shrahatin an yanxara axadahum waxaa dhacday cabdulmualib inuu nadray hadda ka hor wuxuu yidhi haddii ilaahay ii buuxiyo toban wiil oo ilaahay subxaana wa tacaala i siiyo oo markaa oo ilaahay subxaana wa tacaala iwaafajo igu arsuqo mid ka mida ayaan gowraci doonaa buu yidhi falama tawaafaa lahu cashara tobankii markay isugu tageen oo ilaahay subxaana wa tacaala gacantiisa soo geliyay aqraca baynahum ayahum yanxar markaasuu u qorya tuura wuxuu yidhi ilan tobankii waa la gaaray nadarkiisu waa inuu ka baxo kala la gawrici baa marka laga hadlay u qorya tuura marka fataarat ilqurcatu calaa cabdillahi bni cabdilmualib siday u socotay qorya tuurka wuxuu ka dul dhacay cabdullaahi bni cabdilmualib oo noqon doona nabiga sala allahu alayh wasalam aabihi wa kana axaba annaasi ilaa cabdilmualib waxaase jirtay in cabdullaahi uu ahaa wiilasha wiilka loogu jacayl badan yahay tobankaa wiil uu dhalay ee uu leeyahay haddii toban ay ii noqdaan mid baan gowracayaa midka uu aad iyo aad ugu jeclaa wuxuu cabdullaahi oo ah nebiga sal alla alay waslam aabihii qoryo suu u socday buu wuxuu ka dul dhacay nebiga sal alla alay waslam aabihii fa qaala cabdulmualib marka arrinkaa markii talada ay ku caddaatay wuxuu yidhi allaahuma huwa ow mi'atu min alibili ilaahu ama isaga ama boqol halaad baan gowracayaa marka wuxuu soo qaaday waxaa meesha lasoo fariisiyey cabdullahi bn cabdilmualib oo nebiga aabihiya iyo boqolkii halaadba meeshan la keenay uma aqraca baynahu wa bayna alibili kadibna waxaa loo qaryo tuuray boqolkii halaadoo meeshana iyo waxaa loo qaryo tuuray cabdullahi bn cabdilmualib fataarat alqurcatu cala almi'ati min alibili sida ay u socotay qoryo tuurka wuxuu ku dul dhacay oo uu doortay boqolkii halaad wariwaayatu yabdu way meesha yidhaahdaan fuqahada waa meesha laga keenay asal ahaan fiqi ahaan in qof qof markii la dilo oo qof bini aadama diyadiisu inay noqoto boqol halaad hore waxay ka mid tahay waxyaabaha shariicada islaamka marka ay sugtay wariwaayatu yabdu annaha kanat mutadaawilatan fi awsaati alcaa'ila waxaa muuqata riwaayadan iyadaa la soo xigtay in ay ahayd iyadu mid markaa laysla dhex mari jiray oo qoyskao dhan markay aad i aad ay ula socdeen وqad bayanat riwaayatani mursalatani can الزuhriي وabi majlis أna الnadra waqع cindama xafra cabdالmuطلب zamzm wاshtada calayhi min qowmihi اlأda laba riwaayadood iyagoo mursal ah oo marka dib loo raaca isugu biyo shubanaya zuhri iyo abimajlis ayaa waxay muujinayaan nadarka in uu dhacay waqtigii cabdulmuطalib uu qoday ceelkii zamzam ahaa kadibna dhib weyn uu kaga yimid xagga qoomkiisa nadarka waqtigaasuu dhacay haddii marka la isweydiiyey taariikhiyan goormuu nadarkan dhacay waa marka ceelka la qoday wa munaasabatu nadari waradat min turuqin ukhraa cadiidatin lakinaha shadiidat dacf madaaruha cala alwaaqidiyi wabni abi sabra wa amhaalihima laakiin marka dib loogu laabto nadarkan maxaa keena inuu nadro waxay culimmadu ay sheegaan in duruq fara badan e, axaadiid ayay kusoo orortay laakiin axaadiidtaas soo duuduuba dhammaantood waa daciif maxaa yeelay axaadiidtaas waxay ku dul wareegaysaa maado laga soo qaatay ninka lagu magacaabo alwaaqidi iyo abnu abisabari rag kaloo markaa la mida oo in fara badan aan kusoo baraarujinay e, alwaaqidi maadadiisa meesha ay ka timid iyo ibnu abisabaro markaan muqadamad aan kasoo hadlayn saa darteed ha isku hawlinin maxaa keenay inuu nadro maxaa waqtiga loogu beegtay maxaa la axaadiidta kusoo aroortay o dhan waa daciif wlam تxadid riwaayaة صaxiixaة taariikha cazmi cabdالmuطلب calى wafaءi binadrihi binaxri cabdillahi bnih mana ay jirto riwaayo صaxiixa oo la cuskan karo oo iyadu xadiday taariikhda uu goostay cabdالmuطalib inuu oofiyo nadarkiisi uu ka soo baxo nadarkiisii ahaa inuu gowraco wiilkiisa cabdullahi lakin riwaayaة ضaciifa min طariiqi اlwaaqidiy tadkuru ana dalika qabla mawlid الnabiyi salى اllahu عalيه waslm bhamsi siniin lakiin riwaayad daciifa oo iyadana sanadkeeda uu ku biyo shubanay ninka haddaanu ka soo hadalna waaqidi ayaa waxay muujinaysaa waqtiga uu goostay cabdulmuطalib inuu nadarkiisa uu oofiya inay ahayd inta nebiga salى اllahu عalيh wasalam aanan la dhalin shan sano ka hor yani nebiga sal ه alيه wasalam mawlidi nebi intuusan dhalan kahor shan sano taabay ahayd walacala hada yuwaafiqu maa dakarahu musa bnu cuqbata can صaxaabiyi xakiim ibni xizaam ibni khuwaylid alasadiy ibni akhi khadiijata waxayna u badan tahay in arrinkan uu waafaqayo waxa uu sheegay ninkaa muusa ibnu cuqba uu ka wariyey saxaabiga lagu magaca xakiim ibnu xizaam xakiim ibnu xizaam oo uu dhalay ibnu khuwaylid alasadiy khuwaylid alasadiyna waa ibnu akhi khadiija waa khadiija ayaa eeda u ahayd oo walaalkeed baa dhalay qaala marka wuxuu yidhi ninkaasuu xiganaya wuxuu yidhi wulidtu qabla alfiili bihalaaثa casharata sana waxaa la i dhalay daga caamulfiil maroodiga markii uu ninkii abraha uu kusoo duulayay kacbada inta duulaankaasu aanu dhicin sanadka loogu magacdaray daray alfiil saddex iyo toban sana ka hor ayaa lay dhalay buu yidhi wa ana acqilu xiina araada cabdulmuطalib an yadbaxa bnahu cabdallah waana waxna waan kala garan kara buu yidhi goorta cabdulmualib uu rabay inuu gowraco wiilkiisa cabdullaahi si uu markaa nadarkiisa u ufiyo marka arrinka marka wuxuu muujinaya taarikhda isku geegeeye in waktigaa marka ay ku beegnayd waalxaadiثu yuuxii bima khatahu alqadar ilaahiyu min miilaadi rasuuli sala allahu alay slam min abiihi cabdillahi bni cabdilmualib dhacdadan iyadaana waxay tilmaamaysaa qadarta ilaahay waxa ay doontay o ah in nebiga sal llahu alayh wasalam eh, uu aabba u noqdo wqad xafid allahu xayaata cabdilmualib bima sarafa cabdalmualibi can nahri ilahi subxaana wa tacaalana wuu ilaaliyey wuxuu ilaaliyey nolosha cabdullahi buu ilaaliyey wuxuuna ku ilaaliyey weecinta uu ka weeciyey in cabdilmualib marka uu gowraco maxaa yaele xikmad kalea ka soo socotay qadar ilah baa meesha ku qarsanayd oo ku kaysanayd oo ah in uu cabdullaahi uu noqdo nebiga sala allahu alay wasalam aabihii saa darteed baa ilahi subxaana wa tacala marka ka leexiye fadligan weyn ee quruxda badanna uu soo socdo zawaaju cabdillaahi min aamina waxaan u gudbaynaa guurkii dhex maray nebiga sala allahu alayh wasalam aabihii iyo hooyadii aamina ayaan marka u gudbaynaa wa min athaabiti taarikhiyan ana cabdallahi bna cabdilmuطalib tazawaja min aaminata binti wahbi bni cabdimanaaf bni zahrata bni kilaab waxaa taariikh ahaan sugan in nabiga sal alla lay slm aabihii o cabdullahi bn cabdulmutalib lagu magacaabo inuu guursaday aamina oo bintu wahab ahayd oo ka soo jeeday eh, reer bani zahra wa banu zahrata cashiiratu min qurayshin reer banu zahrana waa qoys ka mida quraysh taa ayaa taarikh ahaan sugan oo hadal markaa kama taagna wa kaana cabdulmualib qad tazawaja haalata binti wahaybin wahaybin cabdulmualib oo nebiga awowihii ahaana wuxuu guursaday haala bintu wahayb gabar lagu magacaaba wa wahayb ninka lagu magacaabana camu aaminata waa aamino adeerkeed weeye waqad tarabat fii beytihi gurigiisana marka kusoo barbaartay idan marka waxaan leenahay zawjada uu guursaday nebiga awowihii waxaa lagu magacaabaa haala nebiga sala allahu alayh wasalam hooyadii aamina iyo gabadhan haala lagu magacaabana waxay ahan laba gabdhooda ilmaadeera meeshaas marka iska soo galaan hunaa marka وتفاصيل الزواج لم ترد من طريق صحيحة إذ مدارها على هشام الكلبي وعبد العزيز بن عمران والواقدي laakiin faahfaahinta la xiriirta guurkii dhex mara nebiga sal alla alay wasalam iyo hooyadii ilaa iyo hadda ma hayno dariiq saxiixa ay ku soo aroortay maxaa yaele isku soo duuduuba sanadka wuxuu ku dul wareegaya saddex nin kow hishaam alkalbiy wuxuu ku dul wareegaya cabdilcaziiz ibni cimraan wuxuu ku dul wareegaya alwaaqidi wa kulluhum saddexdaa nina matruukun cinda almuxadisiin muxadisiinta agtooda marka loo baxo xadiidkooda waa xadiid laga tegay oo lama qaato saa darteed ma dhihi karno habeenkaa waxaasaa la cunay dadkaasaa isugu yimid khudbadaaba meesha ka dhacday saabaa laysu doontay intaaba meher ahayd waxyaabaha tirada badan kutubta ay qoraan wax saxiixa kusoo aroora markaa ma leh walakin mawduuca azawaaji walcalaaqaati annasabiya mustafiidun laa yaxtaaju ila sanadin muwahaq laakiin mawduuca la xidhiir inuu guur meesha ka dhacay iyo xiriirka abtirsiimaha ee ka dhexeeya ee aamina iyo cabdulmuطalib arrinkaa waa arrin baahay oo faafsano uma baahan markaa in la sugo in la yidhaahdo daliil ha loo raadiyay maxaa yeele waxay ahayd waxyaabaha nasabka la xidhiir badanaa waxay ka mid tahay waxyaabaha aad iyo aad ugu howlanaayeen carab taariikhduna marka ay soo xigata saa darteed inay isku daalinamaa laakiin howlahan kale kutubta ay buuxisay ah waxaabaa lagu cunay intaabaa maaragtay bariiskaabaa la cunay intaasoo qof baa joogtay asal markaa ma lah wqad nasaja bacdu اlkadaabina xikaayat xawla cabdillahi araaduu biha almubaalagaةa biiطfaaءi طaabicin usطuriyi cala almawlid الnabowi waxaa marka jirtay bacdu alkadaabiin dadka dad fara badan oo ruwaada isku sheego kadaabiin oo beenaalayaal ah oo been sheega ayaa waxay qurxiyeen oo ay isku geegeeyeen sheeko oo ay kaga hadlayaan nebiga sal ly slm aabihii waxayna ugu talagaleen inay aad iyo aad ugu xeeldheeraadaan oo ay u sameeyaan legendary story qiso markaa oo ma aragtay waxba aanan ka jirin iyagoo raba inay aad aad u buunbuunayaan nabiga sal lla ly slam dhalashadiisa qisay sameyen qisada maxay ahayd waxay yidhahdeen faddacow ana bagyan wa maratan imra'a mustabdica wa thalithatan kaahina wa raabica zawja thaniya licabdillaahi دعت عبد الله إلى نفسها وقد رأت في عينيه نورا ففارقها إلى آمنة زوجه ثم عاد إليها فامتنعت منه بحجة أن نور قد اختفى بعد لقائه آمنة waxay yidhahdeen waxay yidhahdeen nebiga sala allahu aleyh wasalam naag jirkeeda beecisa ayaa aabihii ayaa u yeeratay nebiga aabihii waxaa u yeeratay naag jirkeeda beecisa naagtii bay marka isku khilaafeen waxay yidhahdeen marna waxay ahayd mustabdica marna waxay ahayd kaahina marna waxayd naag kale uu qabay mustabdicada waa nooc guurka ka mida oo carabaha ay utiqin hore u tiqiin oo islaamka xaaraantinimeeye nin baa wuxuu arkayaa nin aad iyo aad u sharaf badan oo jaah leh oo isku toosan tahay oo codkara oo noocan maa qurux badan saa darteed naagtiisa u diraya wuxuu leeyahay hebel caawa la soo seexo si markaa aad meesha ugu soo uur buuxsatid si markaa walad ninkaa eeg uu igu dhasho nooc waxaa lagu magacaaba istibdaac waxay ka mid tahay waxyaabaha islaamka uu xaaraantinimay hore u jiri jirtay qaar waxay yidhahdeen naagtaas marka waxay naag mustabdicaad oo rabtay in ay cabdulmuطalib noocan maa ay ka shidaal qaadato amaba kaahina kaahinada waa maxay waxay ahayd naag iyad wax fiirisa midda qowlka afaraad wuxuu leeyahay maya waxay ahayd waxay ahayd zawja kaloo haweenay kaleo cabdulmuطalib marka uu qabay marka waxaan uu qabay cabdullaahi marka marna waxay leeyihin waa baqya waa naag waxay jirkeeda iibsata mar waxay leeyiin naag rabtay in ay markaa ka uur qaado mar waxay leeyihin waxay naag kaahinad bay ahayd oo wax fiirfiirsa mar waxay leeyihiin waxay ahayd naag kale cabdullahi marka qabe wa kullin waxay leeyihiin naagtaabaa u yeeratay kadib markii eh, cabdullaahi nabiga sal lla ly slm aabihii ay indhihiisa ku aragtay nuur bay aragtay marka nabiga lama dhalin nuur markay aragtay buu nabiga sal lla lay slam aabihii wuu dhaqaaqay oo cabdullahi wuu dhaqaaqay aaminu u tegay zawjadiisa nuurka meeshuu kaga soo tegay dabcan bimacnaa markii ay nolo ay dhex martay kadib gabadhii naagtii u yeeratoo tiri kaale ma waxayd mustabdicay ahayd ma baqyi bay ahayd ma kaahinad ba ahayd ma zawja kaale bay markuu meesha tegey ay waxay tidhi iga tag kuma rabe hadda maxaa dhacay nuurkii markaa kaa muuqday uu kaa bax bimacnaa aaminaad u tagto iyadaa uur qaada wey macnahaana waxay ka mid tahay waxyaabaha beenta ah oo kutubta marka ay qoreen bay ka mid tahay sheekh baa wuxuu dhihi jiray kufri oo dhanba kitaab buu ku yaal buu dhihi jiray isagoo ula jeeda bimacnaa yani kitaab buu ku yaal in diin laga dhiga maaha wax inay sugnaadaan wey marka riwaayaadka markaa dib ugu laabatay macnaha ayaa marka kusoo arooray wa hadihi riwaayatu munkaratun sanadan wa matnan riwaayadan iyada ah waa munkar waa mid la diiday sanad iyo madniba uma asixin ومن يقرأ الروايات المختلفة عنها يدرك مدى الاختلاف والاضطراب في سوقها سواء في تعيين المرأة إذ مرة هي خثعمية وأخرى أسدية قرشية اسمها قتيلة وثالثة عدوية اسمها ليلى وكذلك wakadalika fii sifati cabdillaahi haddaad dib ugu laabatid marka riwaayaadka kala duwan qofka aqriya wuu dareemi karaa sida ay isku khilaafayaan siday isu baraanbarayaan marka sanadka lasoo taxaya waxay isku khilaafeen mar waxay yidhahdeen waxay ahayd reer qascami mar waxay ahayd reer asdi mar waxay ahayd qurashi bay ahayd mar qatiila ahayd magaceeda saasaa la dhihi jiray mar cadawiyaa la dhihi jiray magaceeda wuxuu cadawiy mar waxay sheegaysaa magaceeda leyla la dhihi jiray isbaraanbarkan iyo isduqayntan ay isduqaynayaan akhbaarta la soo xigta ayaaba waxay muujinaysa waxba inaanu ka jirin maxaa qof markaad war weydiisid maantana uu kuu sheego kira labay ahayd berina saddex u yidhahdo berina shan waxaad leedaha niya waxaa wax ka jira markaa male ilan xubaale hadday jiraan waxbuu la soo shir lahaa meesha la iman lahaa wa kadalika fii sifati cabdillaahi cindama altaqathu haddana waxay riwaayaadka isku khilaafeen cabdillaahi markay naagta u yeedhanayso lahayd kaalay inaan kula seexdaan rabaa markay lahayd sifada uu ku sugnaana riwaayaadku way iskhilaafeen fa maratan waxay leeyiin huwa mutayanu thiyaabi wuxuu ahaa nin dharkiisao dhan dhooba ayuu lahaa isagoo dhan iskuma aadanayn wa ukhraa huwa fi ziinati riwaayad kale waxay leedahay maya isagoo qurux badan baa la arkay wa midlu hada alikhtilaaf buu leeyahay kaatibka khilaafka kan oo riwaayaadkan isdiidaya yanbagii an yuطraxa min diraasati siirati اljaada waa in laga tuuro aan lagu soo darin marka eh, laga hadlay siirada nabiga sal alla alay wasalam daraasaad jaada serious study marka la samayna waa in waxyabahan an mesha lagu soo darin buu leeyay idan marka waxaad iska halmaamaysaa haddii horey kutubaad u aqrisay ama horay aad u tiqiin ama aadan uqiinba aad inaad ogaatid waxyaabahan la sheegayo oo la leeyahay nebiga sal alla alay wasalam eh, markii intaanu nebiga hooyadii intaanu u tegin ka hor nuur baa ka muuqday nuurkana naag baa rabtay inay dhufsato naagtu taabay ahayd ama saabay ahayd magaceedu sidaasu ahaa inaan waxba aanu ka jirin waxaa kaloo ogaanaysaa xaaladda xitaa la sifeeyey intaba waxay muujinayaan qabarkaasu inaysu wax ka jirin wafaatu cabdillah waxaan u gudbaynaa nabiga aabihii iyo geeridii nabiga aabihii markuu geeriyooday walam yara arasuulu sala allahu aleyh wasalam abaah nabiga aabihii ma arkin faqad maata fi lmadinati cinda akhwaanihi bani cadiyi bni lnajaar nabiga aabihii ah, oo ah cabdullaahi wuxuu ku dhintay almadiina almunawara wuxuuna ku agdhintay abtiyaashii reer bani cabdinajaar wa kana fi muhimatin tijaariyatin famarida cinda alcawdati wamaata fadufina hunaak wuxuuna u baxay howl beec mushtara meesha ayuu ku xanuunsaday isagoo islahaa bal soo laabo meesha buu ku geeriyooday xaggaana waa lagu xabaaloo lagu aasay walam tarid riwaayatu saxiixatu fi xadiidati wafaatih riwaayad saxiixa namaayan soo aroorin oo ka hadlaysa habka uu u dhintay riwaayaadka tirada badan ee la sheegayo ee laleeyahay nebiga sal ly sl abihi habkaaba u dhintay saan buu maalmuu qandhooday saan buu noqday kulli wax ka jira markaa mala id kullu maa warada canha daciifun dacfan shadiidan aw mursalu daciif wax alla waxa meesha ku soo orara ama dacfigiisu aad buu u daran yahay ama waa mursalo daciif wa aqwa maa warada qowlu zuhriyi mursala waxa ugu xoog badan ilaa ay hadda lahayo marka dib loogu laabta taariikhda waa zuhri hadal uu soo xigtay isaguna waa mursal oo mawsuul maahan wuxuu leeyahay bacatha cabdulmuطalib cabdallahi bna cabdilmuطalib yamtaaru lahu tamra min yahriba fatuwafiya cabdullahi biha waladat aaminatu rasuula اllahi salى اllahu aleyh wasalam fakana fi xijri cabdilmuطalib riwaayadda keliya ugu soo dhow oo iyada weli mursal ah mursalkana aad garan kartaan markaanu ka soo hadlayna kutubtii ma aragtay alfiyada iyo muxuu ahaa atadriib raawi meesha uu marayay ayaa waxay muujinaysaa wuxuu le waxay leedahay riwaayaddaas cabdulmualib wuxuu diray wuxuu diray wiilkiisa cabdullaahi wuxuu yidhi xaggaa iyo madiina almunawara aad oo xaggaa iisoo raashin dalab oo waxaad ii keentaa timir cabdullaahi meeshaas ugu geeriyooday aaminana waxay dhashay rasuulka sala allahu aleyh wasalam nebiga sal allau aley wasalam marka la dhalana gacanta wuxuu soo galay awowihii cabdulmualib wayatafiqu maca qowli zuhriy hadalka zuhriy waxaa waafaqaya xadiiثu yarwihi qays bnu makhramata wa huwa صaxaabiyun dakara wilaadat الrasuli salى اllahu alيه wasalam wuxuu waafaqayaa xadiid uu sheegay ninka lagu magacaabay qays ibnu makhrama qays ibnu makramana waa saxaabi wuxuu sheegay nebiga sal اlه alيه wasalam dhalasiisa wuxuu yidhi tuwafiya abuuhu wa umuhu xublaa bihi nebiga sala allahu aleyh wasalam aabihii wuu geeriyooday oo wuxuu geeriyooday iyadoo hooyadiis markaa uurkiisa ay leedahay wa hada huwa almashhuur aladi rajaxahu ibnu isxaaq alwaaqidiy wabnu sacdin waana sida caan baxday waa sidan waana sida ay arjaxayaan ibnu isxaaq iyo waaqidi ibnu sacd وخالفهم الكلبي وعوانة بن الحكم فزعم أن عبد الله لما توفي كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية وعشرين شهرا ويقال سبعة أشهر arrinkaa marka hadda aanu soo sheegnay oo ah markuu nebiga sal lay sl aabihii uu geeriyoonayay in hooyadii uurkii ay lahayd waa sida mashhuur baxday laakiin waxaa diidan ninka lagu magaca kalbi iyo cawaana waxay yidhahdeen nebiga sal lay sl aabihii wuxuu geeriyooday iyadoo nebiga da'diisu ay tahay siddeed iyo labaatan bilood qaar u xilimay toddoba bil buu ahaa wainfarada alwaaqidiyu bitaxdiidi sini cabdillahi xiina wafaatih alwaaqidi keligii ayaa wuxuu sheegay da'da nebiga sal lay sl aabihii uu jiray anahu fi alkhamis walcishriin min cumri wuxuu yidhi aabihiina wuxuu ahaa shan iyo labaatan jir markuu marka geeriyoonayay idan marka waxaan haynaa riwaayad muujinaysa nebiga sal alla alay wasalam markii aabihii uu geeriyooday inay hooyadii weli uurkii ay lahayd i riwaayad muujinaysa maya waa uu ala dhalayoo siddeed iyo labaatan bilood buu jiray qaar waxay leedahay maya wuxuu jiray rasuulka sal l todoba bilood iyo riwaayad kale oo alwaaqidii keliya ula gaar noqdoo muujinaysa nebiga sal alla alay slam aabihii da'diisu waxay ahayd shan iyo labaatan markii nebiga sal lay ly slm uu geeriyooday walmacruufu almashhuuru ana annabiya wulida yatiima alab laakiin waxaa macruufa oo caan baxay in nebiga sal alla alay wasalam isagoo agoona in markaa la dhalay qaala ibnu kathiir wa hada ablagu lyutmi wa calaa maraatibi tanna waa agoonnima midda ugu sarraysa waana derajada ugu sarraysa wey bimacnaa waqtigan uu laga geeriyooday ilan haddii calaqal isagoo kawkawlaa dhaqaaqi karo toban jira iyo shan iyo toban jira waa la garta laakiin iyadoo weli xijriga dhabta lagu hayo in aabbihii uu geeriyooda xaalo sahlan markaa ma ahayn waqad saxat alriwaayatu fi dalik وإليه ذهب الواقدي وابن سعد وافقهم ابن كثير وآخرون ولكن السهيلي قال وأكثر العلماء على أنه كان في المهدي riwaayaddu arrinkaa way ku asaxday waana arrinka waaqidi iyo ibnu sacad ay ku tageen waxaana ku waafaqay ibnu kathiir iyo rag fara badan suhaylise wuxuu leey culimmada say u badan yihiin nebiga sal alla alay waslam markaa wuxuu ahaa dhabta marka lagu hayay wma damat الriwaayaة الصaxiixaةu qad ahbatat mawlidahu yatiiman mar haddii riwaayadda saxiixa ay sugtay nebiga sal lla alay slm dhalashihiisi inuu ahayd isagoo agoona falaa manduuxata can alahdi biha meelaan ugaga leexana marka ma jirto inaan qaadanno wain khaalafa alakharuuna sida badanba markaa ha khilaafeena waqad dukira yutmuhu fi lqur'aani nabiga sala allah aleyh wasalam agoontinimadiisa waxaa lagu sheegay agoonnimadiisa waxaa lagu sheegay qur'aanka oo ilahi waa tanul alam yajidka yatiima fa aawa marka uma baahna inaan meel kale u raaraadinno marba haddiiba qur'aanka uu leeyahay miyayna miyaanu ilaahay ku helin adoo agoona kadibna ilaahay miyaanu ku dumin intaa marka waxaan isku soo gunaanadaynaa waxaan leenahay nebiga sal alla alay wasalam e, bimacnaa waxaa la dhalay wuu dhashay isagoo agoona bimacnaa aabihii inaanu joogin taa ayaan marka kusoo gonaanadaynaa waxaan u gudbaynaa mas'ale la xidhiirta mawlidu mawliduhu sala allahu alayh wasalam caama alfiil dhalidda nebiga sal alla alay slam la dhalay sanadkii la magac baxay sanadkii maroodiga ayaa la dhalay nebigeeda sal alla alay wasalam waxaan u baahnaa marka inaan fahmno mawlidka nebiga sal allahu aleyh wasalam horta taariikhi miyaa jirta sanadka aan ka hadalno maalinta aan ka hadalno taariikhda aan ka hadalno kadibna aan ku duldhisna axkaam mawlid nabiy sala allahu aleyh wasalam markaas ogaan karnaa maxaa saxiixa maxaanan saxiix aanan ahayn waqad saxa ana mawlid nabiy sala allahu aleyh wasalam kana fi yowmi lithnain maalin isniina inuu dhashay ayaa asax saxiixa macal xadiidka muslim buu ku soo arooray iyo xadiid fara badan abu daa'uud oo sunanka iyo musnadka markaa lagu soo wariyey wa tufiidu aqwa ariwaayaati alatii wasalat ilayna ana mawlidahu kana caama alfiil riwaayaadka ugu xoogga badan ee ina soo gaara buu yili haddaan naha muslimiin iyo muxadisiinba waxa ay tilmaamayaan inuu nebiga sala allahu aleyh wasalam uu dhashay sanadkii la magac baxay sanadkii maroodiga waa aqwa riwaayaat aqwa riwaayaat bimacnaa inay jiraan kuwo kale oo aanan jirin baa meesha muuqata waxayna ay tilmaamaan culimmada markay masaladan iyada ka hadlayaan dabcan eh, alxaakim fi lmustadrak buu ku wariyey sanadkiisa ibn cabaas waxaana ku jira cilo xagga tadliiska ah oo ibnu isxaaq markaa ka timi subeci oo isagu cancano markaa yuu sameeyey sanad kale ayaa jiro qays ibn makhrama markaa ku dhammaanay sanadkiisa waxa la ibn talib ibn cabdillahi ibn qays ayaa ku jira ibn cabdillahi ibn qays ibn makhrama isaguna waa maqbuulo mutaabacay u baahanya mutaabacana waa la helay marka waxaan leenahay riwaayaadka marka laysku geegeeyo laysku duwo tan mutaabacada heshay midda kaleba dhammaantood waxay muujinayaan nebiga sal alla alay slam dhalashadiisa inay ahayd sanadkii la magabaxay sanadkii maroodiga waqad dakara khaliifatu anahu lmujtamacu calayh ninka khaliifa lagu magacaabo ibn khayaad wuxuu sheegay in arrinkaasi arrin lagu kulansan yahay uu yahay fakaأnahu laa yactadu biman khaalaf waxaana muuqata in ninka khaliifa leeyahay aanu tirsanayn culammada kale riwaayaadka kala wariyey taa nooma tirsana buu leeyahy waxaa mujmac calayhi ah oo mujtamac calayhi ah oo isku waafaqeen culimmada sanadka nebiga sal lla alay slam uu dhashay inuu ahaa sanadka la magac baxay caamal fiil taa marka cid kale ha ka dhegaysano riwaayadda waa la soo dhowey meel baanu dhignataa wاlxaqu ana الriwaayaati المخالفة كلها معلولة الأسانيد وهي تفيد أن مولده بعد الفيل بعشر سنوات أو ثلاث وعشرين سنة أو أربعين سنة riwaayaadka waxaana sida sugan ah riwaayaadka mukhaalifada ah ee khilaafay naska hadda aan sheegnay dhammaantood waa ay bukaan oo waa la bushiyey dhammaantood waxay muujinayan waxay leyihin nebiga sal lla alay slm waxaa la dhalay sanadkii maroodiga toban sano kadib qaar waxay leeyiin may sagaal saddex iyo labaatan sano kadib qaar waxay leeyiin may waxaa la dhalay afartan sano kadib inta wax kama jiraano war baa la geliyey waqad dahaba mucdam alculamaa ila alqowli bimawlidihi caama alfiil culummada say u badan yihin waxay ku tageen inay leeyihiin nebiga sal alla alay wasalam waxaa la dhalay sanadkii maroodiga wa ayadathum addiraashaatu alxadiidiyatu alatii qaama biha باحثون مسلمون ومستشرقون اعتبروا عام الفيل موافق للعام سبعين وخمسمائة أو عام واحد وسبعين وخمسمائة الميلادي waxa ay maanta diraasaadkan hadda oo researcheska ay sameeyaan culummada taariikhda iyo excavationka ku mashquulsan ee anthropology ahaan hadda dadka baaray oo isugu jira dad muslimiina iyo dad mustashriqiin oo orientalisia maanta jooga markay baareen oo dib ugu laabteen culumta loo yaqaan cilmi alxafriyaat ayaa waxay ogaadeen oo ay tixgeliyeen caamal fiil inuu waafaqsanaa sanadka miilaadiga shan boqol iyo toddobaatan iyo kow ama shan boqol iyo toddobaatan oo miilaadiga waqtiga baa la dhalay nabiga sala allahu aleyh wasalam miilaadigan hadda wuxuu marayaa waqtigaad arkaysaan ina xaadiثaة alfiili haabitatun haabitaة اlwuquuci binafsi اlqur'an in maroodiga dhacdadii maroodiga ahayd in abraha oo maroodi wata inuu ku soo duulay kacbada waa arrin sugan oo doodo aanay ka jiran qur-aankayna ku sugantaho ilahay wuxuu yihi alam tara kayfa facala rabbuka biasxaabi alfiil ma waadan ogayn oo aadan la socon sida rabbigaa uu ku sameeyey maroodiga asxaabtiisa alam yajcal kaydahum fii tadliil hagartooda miyaanu ka dhigin mid markaa khasaartay wa arsala calayhim tayran abaabiil shimbiro koox koox u socon miyaanu ilaahay ku soo dirin tarmiihim bixijaaratin min sijiil iyadoo markaa ku ganaysa dhagxaan markaa dhoobo la dubay ka samaysan fa jacalahum kacasfin ma'kuul wuxuuna ka dhigay sida bal la shafay oo kale buu allah subxana wa tacala yidhi fanasu lqur'ani yuqadimu adaqa taswiirin lima xadatha lijeyshi abraha naska qur-aanka marka loo kuurgalo waxa uuna soo hordhigayaa taswiirkan ugu daqiiqsan ee muujinaya dhibkii soo gaaray ciidankii uu wata abraha marka qur-aankaaba noogu filan uma baahna inaan marka hebel iyo hebel ka dhagaysano walaa takaadu riwaayatu الtaarikhiyatu تخرج عن الوصف, عن الوصف القرآني إلا في تحديد جزئيات وتفصيلات يسيرة dib markaad ugu laabatina riwaayaadka taariikhiga ah dhammaantood kama ayaan bixin naska qur'aaniga iyo sidii wax u sifeeyey ilaa in yar mooyaane keliya meesha ay ka dhacday iisaa baa ahayd iyo maduhur bay ahayd iyo casri miyay ahayd iyo inta maroodiyo socotay iyo yaa hogaaminay inta un bay ka hadleen laakiin inay dhacdo ay dhacday in abraha uu soo duulay in maroodi uu watay in nooca maa ilahay subxaana wa tacala shimbira uu ku soo diray inagoo dhanba degaan digta cardaaqdida lagadhi waxba aan laga soo reebin taa dood kama taagno qur-aankan meesha aanu ka qaadanayna wa hiya riwaayaatun taqifu cinda bni isxaaqin wa cubaydi bni cumayri min asaxaaba riwaayaadka marka lasoo aroray waxa ay isugu imanayaan baroosimaha ku wada xiranayaan cabdullaahi bni cabaas agtiisa iyo cubaydillah ibni cumayr oo saxaabadii ow cinda qataada sida marka ay sheegaan maaragtay muxadisiinta oo isagu geeriyooda boqol iyo toban iyo toddobadii hijriyada aw ibni isxaaqin oo isagu geeriyooday mia waxid hamsiin boqol konton iyo koobi walaa shak ana baynahu bayna alaxdaadi nisfa qarnin cala alaqal binisbati lisaxaabati asiqaar waxaana shaki ku jirin dadkan noo soo xigtay akhbaarta iyo xadadkan dhacay maroodi iyo inay kusoo duuleen abraha iyo ciidankiisa kacbada inay kusoo duuleen waxaa u dhexaysa nus qarni ayaa u dhexaysa konton sano waa iyaga iyo saxaabadii yaryaraa ay markaa haleeleen walacallahum istaqu lmacluumaati can man baqaw axyaa'a miman shahada alxaadith waxayna u badan tahay in macluumaadka ay ka soo waarideen oo ka soo qaateen saxaabadii weli iyagu markaa noolaa aanan geeriyoon oo iyagu da'da yarta ahaa xayثu ta'aharat wafaatu bacdihim qaarkood baa marka da'dooda aad iyo aad dib u dhacday meeshaas marka ka soo qaatay marka waxan leenahay raggan waaweyn oo muxadisiinta ah hadalka ay soo xigteen waa hadal daqiiqa ah, waxaana muujinaya in ay haleeleen saxaabadii da'da yarayd oo markaa joogtay kuwaabay ka soo qaateen maxaa yeelay inta u dhexaysa waa konton sano un keliya faqad ra'at caaishatu radia allahu canha qaa'ida alfiili wa saa'isahu acmayayni yastadcimaani annaasa bimakka caaisha oo aada ogeydeen inay kontan iyo sagaalka ay dhimatay waxay leedahay way aragtay waxay aragtay maroodigii ninka hogaaminayay bay aragtay iyo ninkii markaa arrimihiisa dabarayay labadoodaba waan arkay bay indhahaan saaray bay tiri iyagoo indha aanan lahayn oo ilaahay subxana wa tacala indhaha ka qaada indhoolayaal ah oo markaa dawarsanaya dadka ahlumaka hole cuntahana la siiyo waan arkay bay anaaba arkay kamaa bayana asaxaabiy qubaahu bnu ushaym saxaabiga lagu magaca qubaas ibnu ushaym wuxuu yidhi uu caddeeye ana ummahu awqafatu calaa baqaayaa rawthi fii liabrahata waqad tagayara lownuha hooyaday baa waxay i dul istaajisay buur ay itusisay digadii ka soo hartay maroodigii abraha uu watay iyadoo marka midabkeedii uu doorsoon anaba indhaha saaray buu yidhi wa kaana yacqil waxna wuu kala garan karay waqtiga xayثu wulida qabla alfiili bisanawaatin yasiira waxaana la dhalay maroodiga intuusan duulaanka abraha aanu kacbada kusoo qaadan sanadaad marka ka hor idan meeshaas o dhan marka waxay noo muujinaysaa dhacdadaasu dhacda marka la taaban kara inay tahay ina alqara'ina altaarikhiyata almuxtafata biriwaayati alati tufiidu mawlid annabiy sal lla sl slam caama alfiili qawiya riwaayaadka taariikhiga ah ee iyadu markaa ku heeraaran ma aragtay nebiga sala allahu alayh wasalam ee noo faa'iidaynaysa nebiga sal lla ly slm goorta la dhalay caamilfiil inay ahayd aad bay u xoog badan tahay oo dood kama taagna nebiga goorta la dhalay inay ahayd sanadkii la magac baxay sanadkii maroodiga ويرى ابن القيم ويتابعه القسطلاني أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان في عام الفيل بعد حديثة الفيل ابن القيم iyo ibn xajar alqasطalaani ba ula jeedaa dhammaantoodba labadaa waxa ay tilmaamayaan isku waafaqsan yihiin waxay leeyihin hadal kama taagna nebiga sal lla alay slam in la dhalay sanadkii maroodiga laakiin goormaa la dhalay waa markii duulaankii maroodiga abraha iyo kooxdiisii ay kusoo duuleen kacbada kadib baa la dhalay isla sanadkaa laakiin xaadithadii ka dambeeyen kama horrayn maxaa marka muujinaya waxay leeyiin lianna qisata alfiili tawti'a wa irhaasun liduhuurih maxaa yeelay dhacdadan abraha oo maroodi wata ee kacbada kusoo duulay waxay gogol dhiga u ahayd islamarkaana ay mucjiza u ahayd nebiga sal lla lay slm soo muuqan doono xayu dafaca allahu nasaara alxabashati can اlkacbati duna xawlin min alcarabi almushrikiina tacdiima libayti ilahi subxaana wa tacala inuu marka celiyey nasaaradii ka socota xagga ay xabasha kacbadu ka celiyey in waxaana loo muujiyey in iyadoo markaa duuna xawli min alcarabi mushrikiin iyadoo markaa wax awooda oo nimankii carabta mushrikiinta ahaa wax ay qabteen iyadoo ayan jirin wuxuu ilahay subxana wa tacala ugaga celiyay tacdiiman libeyti beytkiisa marka in la weyneeyo ilahay beytka inuu isaga leeyahay uu difaacanayo oo cid kale halgan aan looga baahnayn iyo in markaa hiil loogaga baahnayn taabaa marka la muujinaya waqad ikhtalafa almu'arikhuuna fi taariikhi mawlidi yowmi mawlidihi wa shahri mu'arikhiintuse waxay isku khilaafeen maalinta nebiga sal alla alay slam la dhalay iyo bisha la dhalay khilaaf baa ka taagan fadahaba ibnu isxaaqin ilaa anahu wulida liitnay casharata layla khalad min shahri rabiici alawal ibnu isxaaq waxa uu ku tegey nebiga alayhi salatu slam la dhalay iyadoo labiiyo toban habeen ay ka tagtay bisha rabiici alawal bimacnaa labayo tobankii wadahaba alwaaqidi ilaa anahu wulida licashri layaalin min shahri rabiici alawal waaqidina wuxuu leeyahay bisha rabiici alawal tobankeed ba ahayd وذهب معشر سندي إلى أنه wulida لlayلتين khلta min شhهر ربيع الأول waxa uu leeyahay rabiic اlأwl laba bay ahayd marka nebiga sal ly slm la dhalayay wbnu isxaaq awthaqu الhalaaثati saddexdan hadda warka noo soo xigtay ibnu isxaaq baa ugu xoog badan riwaayad waxay leedahay labayo tobanka rabic اlأwl riwaayad waxay leedahay tobanka rabic اlأwl riwaayadna waxay leedahay labada rabic اlأwl waxaa ugu xoog badan tan uu sheegay ibnu isxaaq isku soo duuduub marka meesha marka waxaan kala dhex baxaynaa nebiga sala allahu alayi wasalam mawlidkiisa maalinta uu dhashay horta inay maalin isniin ahayd axaadiid baa caddaysay in sanadka la dhalay uu ahaa sanadkii la magac baxay caamal fiilina nusuus fara badan oo aad iyo aad u xoog badan oo la taaban kara ayaa caddaysay in bacda xadiidat alfiili ay ahayd markii dhacdada maroodiga ay dhacday isla sanadkaana waxaa muujinaya eh, riwaayad fara badan oo sida alcallaama ibnuqayim wahayruhuba ay tilmaamayaan dood markaa kama taagna laakiin maalinta taariikhda bidabt maalinta ay ku beegnayd saddex ra'yi baan haynaa waa inta ugu xoog badan baa lasoo xushay labaiyo toban iyo toban iyo labo saddexdooda waxaa ugu xoog badan midda markaa labaiyo tobanka tilmaamaysa waxaad dareemi kartaa si khasaba ayaa marka lagu keenay mar haddii marka su-aasha imanaysaa waxay tahay haddii maalinkan maalin gaara oo cibaado mutaystay hadduu yahay maalin gaara oo xaflad iyo ixtifaal mutaysata hadday tahay ilaahay subxaana wa tacaalaana qur-aanku ku sheegi lahaa rasuulka sal allahu alay slm xadiida marka ku sheegi lahaa saxaabaduna way soo xigan lahaayeen maalinkan marka waxaanan loo sheegin in maalinkaasu uu yahay maalin caadiya oo cibaada aanan loo baahnayn oo ixtifaal in la dhigo iyo in markaa la digdigleeyo iyo in la orda inaana loo baahnayn maxaa rasuulka sala allahu aleyh wasalam waxaad ku muujin kartaa inaad jeceshahay min khilaali maada waxaan ku muujin karnaa iyadoo sunnadiisa aan raacno marka rasuulka sal l slam lagu gardarooda hiil buu u baahan yahay rasul la sala allahu aleyh wasalam yani hiil buu u baahan yahay in markaa rasuulka sal ly slm lagu xadgudbo marka haddii allah subxana wa tacala qur'anka wuxuu ku leeyay in kuntum tuxibuuna haddii aad ilahay jeceshihiin aniga isoo raaca fattabicuuni yuxbibkum allah aniga isoo raaca ilahay wuu idin jeclaanaya idan alاxtifaal bimawlid الnabiy sal lla alay slam huwa min khilaali الta'sii bihi wاliqtidaa'i bihi in isaga lagu daydo wey tan kale waxaa aad iyo aad runtii aanan u fiicnayn rasul maxamed sal اlla alay slam waa qaa'idu hadihi اlumma oo na loogu talagalay fii kulli laxda oo na soo martay in aan inaan magiciisa xusno oo aan mar walbaba andhaan rasuulkaas sameeyey rasuulka ma samayn sida ibnu cumar iyo saxaabadu ay samayn jireen ma halkan buu fadhiisay ma xaggaasu istaagay faraha siduu u qalloociyay markuu tukanayay gacmaha halkuu saaray rasuulka sal lla ly slm waxaa loogu talagalay afar iyo labaatanka sac oo noloshana ka mid inaan xusno xuskiisu xus kala go'a maaha marka inaan suga maaha saddex boqol iyo lixdan afar maalmood ama saddex boqol iyo lixdan shan maalmood markay dhammaatay inaan dhaho maalintaasaan la beeganaya oo noocanna masaajiduna dagaal ay isku rogto oo dadkuna isjiidjiidaan rasuulka sal ly sl waxaan xusaynaa maalin walbaba oo daqiiqad walbaba oo sekan walbaan xusaynaa oo nolosheenaan ku xusaynaa oo markaan guursanaynaan xusaynaa oo markaan isfuraynaan xusaynaa oo markaan wax aqrinayna xusaynaa oo markaan tukanayna xusaynaa oo markaan wax cunayna xusaynaa oo markaan wax cabayna xusaynaa intaba wal xusay rasulka sal lay waslam midigtuu ku cunaya ku cun bismillahi buu yidhi cun lugta midig buu geliyey cun e, sidaa gasho e, rasuulka meeshaasuu fariisay fariiso habkaasuu xuska nebiga sal ly slm laguu sheegay waa ka fattabicuunii yuxbibkum ullah laakiin maha maalin keliya oo beriis meel lagu ruugo oo rooti xalwa la isdhex gashto oo noocan maa dadku ay xadreeyaan maaha rasuulka sal lay slm waa ka wen yahay intaas oo maalin keliya marka in lagu koobo maaha xuska rasuulka sal ly slm waxaa loo baahan yahay marxaladan maanta aan marayno oo la rasuulka sala allahu aleyh wasalam magaciisa iyo maamuuskiisaba intaba lagu tuntuu nusro u baahan yahay in cala dadka horta wacyi la geliyo la fahamsiiyo man huwa moxamed sala allahu alayh wasalam kaasa marka loo baahanya lakiin maaha inaad tirahayd sanadkii hal maalin baan sugaya kadibna maalinta laga hadla sunnata rasulullah sal sl gar baa laga hadlaya adaa la dagaalamaya waxaa laga hadlayaa salaad waxaad leedahay salaadan waa bidco waxaa laga hadlayaa darsi xadiidkan waa daciif ma ogola xadiidkan waa saxi ma ogola sidan u guursa markii lala ma ogola war gacan midig ku cun ma ogola markaasuu ila xus nabiga sal lay slm baa ka hadlaya hal maalin buu marka waxaad arkaysaa isaga oo sheekh salawaadla ninkay dhihi jireen oo kale kitaabkiisa mawlidka soo wata intii ka horaysana ma arkaysid marka mushkiladeeday leedahay marka mawlidu nabiyi sala allahu aleyh wasalam haddii arrin gaara ay ku qufulnaan lahayd waa laynoo sheegi lahaa wixii saxana diinta marka waa loo baahanya biidn illahi subxana wa tacala sifatu xamli aaminata bihi waxaanu ka hadlaynaa aamina sida markii ay uurkiisa ay yeelatay sifada markaa kusoo aroortay meeshanna waxaan u baahannahay inaan akhbaar badan aanu kala hufno laqad ruwiyat qisasun wa akhbaarun xawla sifati xamli aaminata bihi waxaa la wariyey qisas fara badan akhbaar fara badan oo ku soo aroortay nebiga sala allahu calayh wasalam markii hooyadii ay uurkii ay yeelatay wa annaha lam tara akhafa walaa aysara min inaanay weligeed aanay arkin wax ka fudud oo ka sahlanaan badan xagga uurka marka laga hadlo وأنha kanت تlbس التacaawiida min xadiidin fayataqaطac markaa waxay xidhan jirtay baa la yidhi waxyaaba badan oo xirsiyaal iyo intay xidhata qartaas marka ay istiraahda oo bir ka samaysan markay xidhatana way kala go'i jireen ilaan waxaa la dhali doonaa nin muwaxid oo kale macnahaas bay marka tilmaamayaan wa annaha ra'at fii manaamiha bashaaratan bijaliili maqaami iyo inay hurdada ku aragtay bishaaro aad iyo aad u weyn oo muujinaysa ninkan la dhali doono inuu maqaamkiisa aad u weyn yahay wa umirat bitasmiyatihi bimuxamed iyo in la faray inay nebi moxamed ay wiilkan marka uu dhashay moxamed lagu magacaabo wara'at cinda stayqaadiha ama cinda istiqaadiha saxiifatan min dahabin fiiha ashcaarun litadcuu lahu biha iyo inay aragtay markay soo baraarugtay saxiifad warqad dahab ka samaysan oo ay ku qoran tahay gabyo geeraaro ay ku qoran yihiin oo la leeyahay geeraarada aqri si nebiga sal lla alay slm ay ugu ducaysid walam yahbut shayun min hadihi alxikaayaat waxaasoo dhan wax ka sugnaada markaa ma leh uurka ugu fudaad bu ah wax kama jiro xargahaas bay xiran jirta wax kama jiro hurdaday waxay ku aragtay wax cajiib wax kama jiro nebi maxamed inay ku magacooday ayaa la far wax kama jiraan waxay soo baraarugtay iyada oo waxaa la tusay saxiifad dahab ku qoran oo leeyahay maaragtay dahab ka samayso on leeyahay gaaraar baa ku qornaa oo leeyahay wax dhan wax kama sugnaan kamaa warad akhbaarun daciifa waxaa kaloo soo aroortay akhbaar kaloo aad iyo aad u daciifo تفيد أنه وقع حين ولدته وقوعا ما يقعه المولود معتمدا على يديه raafican ra'sahu ilى الsmاء waxay kaloo riwaayaad kale daciifa ay muujinayaan waxay leeyihin nebiga sal ly slm marka la dhalay buu dhulka saa ugu dhacay wuxuuna u dhacay hab cilmaha yaryar aanay u dhicin markuu dhacay buu labada gacmood labadiisa gacmood buu cuskaday madaxiisana xaggaa iyo samadu markaa usii jeediyey riwaayad kale waxay leedahay waanahu wudica taxta qidrin min xajarin waxaa la hoos dhigay nebiga sala allahu aleyh wasalam dheri yar oo ka samaysan faاnfalaqat canhu dherigii baa marka kala dilaacay muxuu u kala dilaacay liyabqa basaruhu shaakhisan ila الsama in araggiisu marka uu samada u taagnaado iyadana wax kama jiran waad arki doontaa wa anahu wulida makhtuuna nebiga waxaa la dhalay isagoo gudan aw khatanahu jibriilu alayhi الsalam ama jibriil baa guday aw khatanahu cabdulmuطalib yowma saabicihi amaba cabdulmuطalib baa guday maalintuu toddoba maalmood jirsaday wa jacala lahu ma'dubatan wasamaahu muxamada meeshaabuu marka alebari intuu sameeyey buu haddana moxamed ku magacaabay waraqma ma fi isnaadi الriwaayati اlأkhيiraةi min ضacf shadiid iyadoo riwaayadda ugu dambaysa dacfi fara badan uu ku jiro tan ugu dambayso in cabdulmuطalib uu guday faqad qaala alxaafid الذahabiy alxaafid الذahabiy wuxuu yidhi anahu aصxu min xadiiثi الcabaasi anahu wulida makhtuunan in uu ka saxsan yahay kan baa ka asaxsan in cabdulmuطalib uu nebiga sal ly slm uu guday ayaa ka asaxsan in la yidhahdo nebiga waxaa la dhalay isagoo marka gudan fasuruuru cabdilmuطalib bilmawluudi الذakri wa qiyaamihi naxو اlyatiimi biاlwaajibi min khitaani walima calى caadati qowmihi la yaxtaaju ila adila in cabdulmuطalib uu ku farxay wiilkan loo dhalay haddana wiilka ah iyo in uu gutay waajibka ka saarnaa wiilkan agoonka ah oo ah inuu guday inuu allabari u sameeyey sida ay carabtu ay samayn jirtay caado u ahaan jirtay arrinkaa daliil uma baahna maxaa nin walbaba haddii loo dhalo arrinkaa inuu samayn hadal markaa kama taagna waqad waradad fii dalika riwaayaatun waahiya arrinkaana waxaa ku soo arooray riwaayaad markaa waahiye ah idan marka waxaan leenahay waxaa muujinaya rasuulka sal lay slam afaf saaba intuu u dhaco gacmaha cuskada oo indhaha ayuu kor u taagay ama isagoo gudan baa la dhalay ama jibriil baa guday wax inaanay ka jirin bal waxaa ugu soo dhow inuu cabdulmualib markaa uu guday markan meeshan masaladan iyadaa ee leeyahay arrintaa ayaa dhacday axaadiida ku soo orartay oo axaadiid aana runtii waxba aanan ka jirin axaadiida waxa ay muujinayaan waxay leeyihiin marka dib loogu laabto wadaaci muttaham baa ku jira bimacnaa nin xadiid dejiyey oo isaga sameeyey oo fabricated ah nin muttahama yani asaaniidda qaarkood markaad dib ugu laabatid jacfar bin cabdilwaahid oo lagu hayo inuu muttaham bilkadibi ah mid la leeyahay subyaan alfazari baa ku jira waxaan ula jeedaa xasan bin carafa oo majhuula rag fara badan marka aad haamishka u laabatid sida uu taxliilinayo kaatibka ama mu'arikha ayaa waxaa kuu soo baxay riwaayaadkaas inaanay saxiixin bal wuxuu leeyahay lqayim aljawziya wuxuu leeyahay in la yidhahdo nebiga sala allahu aleyh wasalam isagoo gudan baa la dhalay waaba naqiisa nebiga sal la lay slm meel kaga dhac weeye maxaa yeeley ilmaha iyagoo gudan baa la dhalaleeyahay iyagay markaa nuqsaan bay u tahay ee sharaf uma noqonaysa buu yidhi rasuulka sal ly slm waxaasoo kale in laga daboodana maaha وkذلika waradat riwaayaat mawduuca xawla xawaatif اljani fi laylati mawlidihi watabshiriha bihi waاntikaasi bacضi اlasnaami fi lmacaabid اlwahaniyati bimaka riwaayaat kale mawduuca oo la dejiya waxay ku soo aroortay habeenadaa jin baa qaylinaya haatif bay dhihi jireen carabta yani adoo jidka maraya baad cod maqlaysaa haatif haatif meeshaasu ka yimid telefoonna oo kala wad yani jin baa habeenkaa hadlay oo ku bishaaraysay in nabiga sala allahu alay waslm la dhalayo iyadan wax kama jiraan waintikaasi bacdi alasnaami fi lmacaabid alwathaniyati bimaka iyo asnaamta qaarkood ayaa weji weji u dhacday oo soo gadoontay ee maka markaa macaabideeda ku tiil iyadan wax kama jiraan wa xawla irtijaasi iiwaani kisra wa suquuطi shurufaati wa khumuudi niiraani اlmajuusi wagaydi buxayrati saawata waru'ya mu'abadaani almubidani alkhayl alcarabiyata taqطcu dajlata watanshuru fi bilaadi اlfurus wax kama jiraan oo ah ninka lagu magacaaba kisra in kursiga uu ku fadhiyo uu gigashay wax kama jiraan in sarihii waaweynaa ee isagu uu dhistay ay markaa daateen wax kama jiraan dabka eh, majuus ay shidan jiray inuu habeenkaa uu damaan wax kama jiro eh, buxayradii lagu magacaabayay haradii iyadoo saawa lagu magacaabayay inuu biyaheeda ay gureen oo dhammaadeen wax kama jiraan eh, qaaliga lagu qaaliga badan waa qaaliga ah inuu arkay khaylkii ama fardihii carabta oo goynaya dadla oo bilaada faris meesha persia lagu magacaabay ku baaheen oo ku faafeen wax kama jiraan waxaasoo dhan waxay ka mid waxyaabaha siirada markaa lagu soo ururiyey waxba marka aanan ka jirin marka irtijaas waa gilgilashada shurufaadna abniya waa dhismaha iyo guryaha waaweyn hayd waa wakiid almaa markay dhammaadaan wey muubidaan waxaa loola jeedaa qaadiga ayaa laga wadaa macaanidaas marka dadka gaar u raacanaya macaanidu waa taa kadalika waradat riwaayatun daciifa can ikhbaari yahuud bilaylati mawlidi akhbaar kaloo daciifan waxay soo aroortay in nimanka yahuudda ay sheegeen habeenka uu dhalan doono waihbaari raahib ciisa bimari dahrani bimawlidi in nin kale oo raahiba oo raahib yahuudiya ee ula jeedaa maaragtay kitaabiya ee ciisa lagu magacaabo ee degan meesha marinka dahraan ayaa wuxuu yidhi nebiga sal lla alay slm waqtigaasa la dhali doonaa iyo wa qowli lcabaasi cammihi iyo nebiga sala allahu alay wasalam adeerkii oo yidhi annahu ra'aahu fi lmahdi yunaagi lqamar wuxuu arkay arkay isagoo ma aragtay la hadlaya dayaxa munaaqada luqada carabiga waxaa lagu magacaabaa hadalka ilmaha yaryar lagula hadlo ilmaha yar badanaa dadku markay la hadlayaan yani waxay ku hadlaan sida iyaga u hadlaan oo kale carabganju qofka iska dhigaa isagoo ilmaha marka ku ciyaarsiinaya taana waa la diiday ilmo tarbiya af soomaali saxa ama af carabi saxa u sheeg suu afka marka u barto marka waxaan arkay buu yidhi iyadoo dayaxa uu qofka uu koolkoolinaya sida ilmihii yor oo macnaheedu uu ka dhigan yahay nebiga sal lla lay slm baa dhalan doona wiil yar markuu dhashay kadibna sawfa tunaaqiihi kama tunaaqi alqamara fi hadihi lleyl leyla taana marka wax kama jiraan walakin thamata akhbaaran tuqawi bacduha ila alxasan tuqawi bibacdiha ila alxasan laakiin waxaa jirta akhbaar oo marka la ururiyo lasoo dhowayn karo xasan la gaarsiin karo ixtafat bimawlidihi minha ma yufiidu ana um, aaminata ra'at xiina wadacathu nuuran kharaja minha adaa'at minhu qusuura busra min ardi الsham lakin waxaa jirta akhbaar muujinaysa nebiga sal ly slm hooyadii marka ay dhashay inay aragteen nuurka iyada ka soo baxay iftiin ka soo baxay iftiinka wuxuu gaaraba wuxuu ifiyey qusuura busra meesha lagu magacaabo basra yacni saraheedoo dhan oo dhulka shaam taa marka marka laisku geeyey waa riwaayad markaas xasan ah oo lasoo dhowayn karo kutubtana ay qoraan taa marka waan xisaabsanaynaa biidni illahi subxaana wa tacaala waxaana ka baqayaa sidii ley waxaan hala daadiyo wixii fiicnaa in la daadiyo wixii xumaana lasoo qaata laakiin waa inaad xisaabatid wey maxaa kitaabku waa kitaab noocan ma hab akademiya u baxay oo la rabo maxaa saxiixa maxaa khaldan in la ogaado murdicaatuh nebiga sal alla alay slam haweenkii markaa nuujiyey laqad saxa ana huwaybata mawlaata abi lahabin ardacathu waxaa ansaxday huwaybo gabadha lagu magacaabo oo mawlaadii abulahab ahayd ayaa nebiga sal lla ly slam nuujisay taa waa saxiix wa habata ana camahu xamzata ibna cabdilmuطalib akhuuhu min alradaaca in nabiga sala allahu aleyh wasalam iyo adeerkii xabsi cindulmualib inay walaalo ahaayeen isagii adeerkiiba waxay walaalo ka ahaayeen xagga nuugmada taana waa saxiix wa ama khabaru irdaaci xaliimata sacdiya lahu fi diyaari bani sacdin wma dahara calayhi min albarakati fahuwa khabarun mustafiidun fi kutubi siirati qadiimi wa ama khabarka la xiriira soo maha inay xaliimata sacdiya ay nuujisay ayna ku nuujisay diyaartii reer bani sacad ay deganaayeen iyo wixii nebiga sal alla lay slam ka soo daahiro baraka ah khabarkaas waa khabar baahay oo kutubta siirada ku qoran kuweeda horeeya kuweeda dambeeyaba wa aqdamu man awrada min kutaabi siirati ibnu isxaaq almutawafa sanata waaxidin wa hamsiina wa mia ninka ugu horreeyey ee soo ururiyana ragga siirada ku howlan ee qora waa ibnu isxaaq oo dhintay boqol konton iyo kow marka waxaan leenahay khabarka la xidhiira inay calimatu sacdiya ay nuujisay inay ku nuujisay reer bani sacad dhexdooda inay joogtay in baraka fara badan nabiga sal ly slam ay ka soo daartay intuba waa saxiix hadal markaa kama taagna waإida kana khabaru xaliimata طawiilu almushtahiru xawla radaacihi lam yaxda btasxiixi اlmuxadisiina lcilalin isnaadiya iyada inkastoo haddana khabarkan xaliima ee hadda dheer ee saa u caanbaxo kutubta dhan ee ku qoran ayaa waxay leeyiin culimmada markay dib ugu laabteen ayaa waxay ka heleen cilal ku jirta xagga isnaadka war baa la geliyey fa ina radacahu fi bani sacdin min qibali xaliimata sacdiya haabitu min turuqin ukhra inkastoo war ay geliyeen haddana duruq kale ayuu ku sugnaaday inay nuujisay oo la dhex joogta reer bani sacad oo arrinkaa marka arrin sugnaada sugnaaday marka waxaan leenahay xataa khabarkanaan leenahay aad buu u baahay bay culimmadu intay ka daba qaateen xabad xabad loo raacay arrinkan in la yidhaahdo waa laga daba qaatay iyo waa la baaray iyo waxaa la soo ogaaday iyo waxbaan daciifa waxay muujinaysaa ay tafsiir u tahay aayaddii ilaahay uu ku leeyahay fii suurati alxijr inaa nanu aayaddii ahayd inaa naxnu nazalna addikra wa inaa lahu laxaafiduun innagaa soo dejina qur-aanka innagaana ilaalinayna bimacnaa haddaan la ilaalinayn lan dhihi waxaan waa daciif waxaan waa saxiix nin walba wuxuu doonu iska sheegan lahaa meeshaan haddaan soo istaagay ka waraan dha qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam man sallaa fi masjidi tawfiiq fakaanama ra'a nabiy sala allah alay wasalam waman ra'a kaanama dakhala janna haddaan carabi idinku daldala ka waran waa iska qaadan lahayd marka maaha marka waa inaad tiraa inteed ka keentay war waxaan intay ku qoran yihiin ilan dadka weli weligeedna waad ogeydeen maaragtay wadaadada carabi un bay ku qaraaban jireen carabi baana laga buuxin jiray diin baana looga dhigi jiray marka wixii in lakala kala shaandheeyo way la kala ogaado hunaa marka waxaan u gudbaynaha mucjizatu shaqi sadri mucjizo dhacday oo ah nebiga sal lla sl slam in la dilaaciyey oo axaadiid markaa kusoo arooreen maxaa ka saxiixa maxaa ka khaldan waqacat axdaathu shaqi sadri nabiyi sala allahu alay w slam wagaslihi wala'mihi maratayn waxaa dhacday axdaadta ama dhacdooyinka la xidhiira in nabiga sal lla ly slam laabtiisa la dilaaciyey kadibna markii lasoo saaray laabtiisa waxaa ku jira in la mayroo la dhaqay kadibna la'mi lagu sameeyey laisku ururiyo dib dambe meesha loogu celiyey laba jeer ayay dhacday al cindama cindamaa kaana tiflan fi araabicati min cumrih marka ugu horreya waxay dhacday isaga oo ilmo yar ah afar jinna marka ah ayaa lasoo saaray waa waa la yimid waa loo yimid waa la dilaaciyey laabtiisa wax la soo saaray qalbigiisa waa la nadiifiyey dibna waa loogu celiyey yalcabu fii baadiyati bani sacad isagoo ku ciyaaraya ma aragtay baadiyaha reer bani sacad oo ah meeshii xalimata sacdiya ay ku nuujisay waqad rawa alimaamu muslimu fi saxiixih alimaam muslim wuxuu saxiixiisa ku wariyey xaadithata shaqi اlأulى can anas bni malik dhacdadii koowaad ahayd nabiga sal ly sl laftiisa marka la dilaaciyey anas buu ka wariyey ana rasuula اllahi sal lla alay slm ataahu jibriilu wa huwa yalcabu maa alghilmaan maca alghulmaan rasuulka sal lla alay slam wuxuu jibriil baa u yimid wahuwa yalcabu maca alghilmaani isagoo ciyaalka yar la ciyaaraya faأkhadahu markaasuu qabtay fasaracahu markaasuu legday fashaqa can qalbihi markaasuu qalbigiisa dilaaciyay faistakhraja alqalba qalbigii buu soo saaray waa operation cajiiba faistakhraja minhu calaqa markaasuu xinjir yaroo dhiiga ka soo saaray faqaala markaasuu wuxuu yidhi haada qaybtan lagaa soo saaray maxamedow xadu shayطaani mink waa shaydaan nasiibka uu jirkaaga ku leeyahay uma hasalahu ama ghasalahu wuu dhaqay fii tastin min dahabin waal dahab ka samaysanoo bimaa'i zamzam baa lagu dhaqay uma la'amahu markaasuu isku celiyey uma caadahu fii makaanihi markaasuu meeshiisa ku celiyey arrinkaa markuu dhacay kadib wa jaءa alghilmaanu yascawna ilaa ummi yani di'ra markaasa ciyaalkii orday in ciyaalku markay wax arkaama markiiba waxaa lagu laabtaa hooyadaa lagu laabtaa iyo waxay u soo ordeen marka xarimata sacdiyo markaa nuujinaysa loo soo orday yani di'radiisia loo soo orday markaasay waxay yihahdeen faqaaluu ina muxamada qad qutil maxamed waa la dilay maxamed waa la dilay ila waxay arkeen ninka dhulka ku dhacay oo noocan maa haddana waa la dilay bay yidhahdeen fastaqbaluuhu wa huwa muntaqicu lown markaasay qaabileen isagoo midabkiisana uu doorsoomay waxaad dareemaysa operation aanan sahlanayn oo ilahay xaggiisa laga soo yani ma aragtay laga soo habeeyey ayuu galay arrinkaa arrin sahlan maahayn marka xaadithada inaad dib u raadina maaha maxaa le saxiix muslim bay ku qoran tahay saxiixa baa la yidhi qaala anas wuxuu yidhi waqad kuntu araa ahara almakhiiti fii sadri anaaba arkayaba tolliinka la tolo nabiga sal ly sl laftiisa anaa ku arkayay buu yidhi walaa shaka ana atadhiira min xadi الshayطaani huwa irhaasu mubakiru linubuwa tadhiirka nebiga sal lla ly slm lagu sameeyey purificationka lagu sameeyey inay waxay ahayd mucjizo hordhac u ah nebiga sal ly sl nebinimadiisa waicdaadun lilcismati min ashari wa cibaadati gayr illah waxaana loo diyaarinayay in laga ilaaliyo sharta iyo ilahay hayrkii inuu caabudo falaa yaxulla fii qalbihi shayun ila atawxiid oo qalbigiisa waxaanan tawxiid ahayn aanu degin waqad dallat axdaaثu sibaahu cala taxaquqi dalik intuu yaraana dhacdooyinka uu la kawsaday waa ay muujiyeen nabiga sal ly sl qalbigiisu inuu nadiif ahaa falam yartakib isman wala yasjud lisanamin weligiina dembi ma samayn weligiina sanam uma sujuudin waa nebinimadii ka hor xitaa ayaa laga hadlaya manaa tan kala hadalba kama taagne raqma shuyuuci dalika fii qowmi iyadoo arrinkaa arrin aad iyo aad u baahsan ahaa oo dadka uu ka soo jeeda wax kaleba aanay aqoonin oo ah inay sanam u sujuudaan lakiin nebiga sal ly slm kama dhicin arrinkaa waa maxay marka qalbigii ayaa laga nadiifiyey marka shirkii kumaba jiraba tawxiid waxaan ahay wa ama almaratu thaniya marada labaad soo maaha alatii waqaca fiiha shaqu sadrihi calayhi الsalaatu wasalaam ee nebiga laabtiisa la dilaaciyay fakana laylat اlisra waxay ahayd habeenkii laylat اlisra habeenkii la dheelmiyey laqad addad hadihi alxaadiثaةu ila icaadaةi الrasuuli ila aaminata ila umihi aamina marka meeshaan haynoo joogta in yar oo waxaan dib ugu laabanayaa dhacdadan iyadaa iyo sidaa ay u dhacday dabcan annaga muslimiin baan nahay diinna waan leenahay waxaa meel ka soo xigan waa kitaab ullahi wa sunnatu rasulihi sal alla alay slam sunnada rasuulka haddii aanay saxiix aanay noqon axaadiistii tirada badnayd ama ahaartii tirada badnayd hadda aan lahayn yaan la tirsanin baan u tuuri lahayn wixii saxiixna waa saxiix xadiisadan hadalkama taagna inay saxiix taha kamana shakinay ilaa nin nifaaq uu ku jira mooyaane ama diindiid marka uu ku jira horta meel dhigo arrinka labaad nin ay ku magacaabaan nin eh, mustashriqa orientalisia oo magaciisa lagu magacaabay nicholson ayaa wuxuu yidhi waxaan kutubta muslimiinta ku qoran ee ka hadlay operationka nebiga lagu sameeyey wuxuu yidhi waa ustuura waa legendary story wax ka jira markaa ma leh waxayna ka timid buu yidhi waxay meel u doondooneen buu yidhi u raaday u raadinayeen inay daliil u helaan aayaddii ahayd alam nashrax laka sadrak bay tafsiir u raadinayeen oo qalbigaa miyaanan waasicin waxay leeyihiin wuxuu leeyahy ma aragtay bimacnaa haddii xataa ay jirto ka dhig maysan dhicin bu ilaha lakin hadday jirto arrinkan wuxuu muujinay nebiga sal alla alay wasalam inuu suuxdin qabay inuu suuxdin qabay oo dadka qalalka qaba camal oo eclips buu qabay markii buu suuxi jiray marka nin xanuunsanoo waalan buu ahaa marka sarac oo junuuna buu qabay wale haddayba saxdo ama ma asixin buu leeyahy ninka isaga wuxuu ku sheegay kitaab lagu magacaabo eh, aliterary history of the arabis oo cambridge nicholson baa lagu magacaaba waa nin mustashirqa mashhuura ninkan hadalkiis dib marka loogu laabto waxaan leenahay arrinkan waa arrin quraysh hore ay u dhihi jirtay wax cusub ninkan nooma keenin yacni atawaaso bihi bal hum qawmun taaquun wey horey u jiri jirta kow maxay rasuulka sal ly slm iyaga ku tuhmay inuu waalan yahay waa tan ilaahay uu difaacay u wamaa saaxibukum bimajunuun ma waalna nebiga sala allahu aleyh wasalam waxaa kaloo la og yahay qofka marka uu qabo cudurka suuxdinta ah in uu qabo nooc lagu magacaabo dhakhaatiisu say leeyiin hadayaan uu iska hadlaa wuu hadaaqtamaa miirka ayaa ka tegay nebiga sal alla alay slam waxaa la hubaa markuu waxi uu kusoo degayo memorigiisa ama xusuustiisa inay meesha ugu sarraysa ay taagnayd shay walbana sidiisu u xusuusan jiray yعni ilaa allah subxaanaه wataعala qur'aanka uu ku ley laa tuxarik bihi lisaanak litacjala bihi ina calayna jamcahu wa qur'aanah wuxuu isku dayay kelmad walbaba oo jibriil afkiisa ka soo baxay inuu sideed u qaybo u xifdiyo haddii marka waxaa la isweydiinaya kow qof marka hadallada nebiga sal lla ly slm uu ku hadlana waa hadal la yidhi baliiq ah oo eloquencia oo aad iyo aad u qota dheer xagga macnada iyo wuxuu ku fadhiyaba xagga macnaha marka loo baxo waa tan carab oo dhan inta lasoo urori layidhi waxaad la timaadaan bal bicashri suwarin war ma keeni kartaane bisuura war ma keeni kartaan biaaya la imaada haddii marka nin waalan uu hadalka uu ku hadlay yani waxay noqon lahay dadka fayooba carab ku dhex jiray inay wax ka qurux badan markaa keeni lahaayeen marka nin waalan hadalkiisu inuusan ahayn waxaa marka muujinaya hadalka uu ku dhawaaqay oo ah hadal yani carab oo dhanba markii challenge lagu sameeyey ay ka jawaabi waayeen bicashra suurin bay ka jawaabiwayen toban aayadood bal keena toban suuradood bal suurad keena way ka jawaabi bal aaya keena way ka jawaabi waayeen marka nin suuxdin qaba waxa marka ma samaynayo ninka nicholson waxaan leenaha marka mar haddaada mustashriq aad tahay ujeedada aad ka leedahay inaad eh, turath alislami ama islamic heritage inaad baartid ujeeddadaad waxay tahay inaad raadisid un doldolaalo inaad islaamka u raadisatihiina maadan helin tanna waxaan leenahay waad ku fashilantay raddi qurux badan buu saaray ee eh, kaatibka iyo rag kaloo eh, markaad dib ugu laabatid ee muslimiina oo iyagu undownta thinkrista oo runtii aad u baaray aad bay u radinayaan qisadan iyada laakiin wax kale maaha uma baahna inaan radina mar annaga xadiid baa noo sheegay waan rumaysannahay laakiin waxaan leenahay haddii uu jiro qof inaga naga mido nocma iimaankiisa daciifa ah, oo hebel baa yidhi iyo gaal baa yidhi wax weyn ay la tahay gaalka mar meel cidla inuu haysto ayaan marka tilmaamaynaa xadiidada labaad waxay dhacday markii nabiga sal alla alay slam la dheelmiyey bay dhacday oo waxaan insha allahu marka la gaaro eh, israha amaba boqol iyo soddon iyo iyo sideetan safxada marka la gaaraan faahfaahinteeda gaari doonaa laqad addat hadihi alxaadiثatu dhacdadan dhacday marka nabiga sal alla alay slam markii eh, qalbigiisa inta laabtiisa la dilaaco qalbiga laga soo saaro la nadiifiyey ciyaalkii yaraana intay argagaxeen oo ay dib markaa reerkii u warceliyeen arrinkan waxa uu keenay in nabiga sal alla alay slam dib loogu celiyo ilaa ummihi aaminata wa jaddihi cabdilmualib in hooyadii dib loogu celiyo awoowihii cabdilmualib lianna xaliimata khaafat calayhi maxaa yaele xaliima mas-uuliyaddii bay ka baqday way ka way u baqday wa ragibat fii inhaa'i mas-uuliyatiha canhu waxayna jeclaatay in mas-uuliyaddan wiilkan ka saaran inayba faraha kala baxdo raqma xubihaa lahu wa tacalluqiha bihi iyadoo aad iyo aad u jecel wiilkan aad iyo aad ugu xero nabiga sal ly sl aad bay u jeclayd lakiin waxay is tiri wiilkan ammaanuu kugu yahay adna waxaa laguu soo dhiibto wax kalamaha inaad nuujisid mooyaane haddaad sii haysatid maantana dhacdana ay dhacday beri wax kalaa dhici karee wiilkan eh, ciddii uu ka dhashay markaa u celi tan marka dhacdadan waxay keentay in dib marka nabiga sal ly sl loo soo celiyo waxaka alwaaqidiyu can ibni cabaasin annahu kana fi alkhamisati min cumrihi cindama caadatu xaliima waxa waaqidi uu sheegay sanadka ibn cabaas gaaraya inuu nabiga sal lla ly slm shan jir uu ahaa markii xaliime ay soo dib u soo celiday ay u soo celisay xagga iyo hooyadii wadakara hayruh anahu rudda ilaa ummihi wahuwa bnu arbaci siniin laakiin waaqidii cidaan ahayn oo mu'arikhiinta ka mida waxay sheegeen in uu ahaa afar jir markii xaliime ay dib ugu soo celisay hooyadii wa kana macaha ila an balaga sita siniin iyaduuna la joogay ilaa uu ka lix jirsaday xayثu twafiyat umuhu aaminatu biاlabwa'i bayna makata wاlmadina hooyadii marka meeshaasi ku geeriyootay markuu lix sana ahaa rasuulka sal alla alay wasalam waxay ku geeriyootay meel lagu magacaabo alabwa oo maka iyo madiina u dhexaysa wa kaanat qad qadimat bihi cala akhwaalihi min bani cabdinajaar famaatat wahiya raajicatun ilaa makka waxayna ula timid eh, abtiyaashii reer bani cabdinajaar meesha markay ku dhimatay kadib waayna dhimatay iyadoo isleh bal maka iyo dib markaa ugu laabo walam tahbut hadihi alakhbaaru biriwaayatin saxiixa intaan hadda xitaa aan sheegnay oo dambe oo ah meeshaa bay ku dhimatay xaggay la aaday intaasuu jiray riwaayaad riwaayad la taaban karo saxiix horta kuma soo oran walaakinaha mima yutasaahalu fiihi caada lakin waxay ka mid tahy waxyaabaha aad iyo aad laysaga fuudaysto maadaama caqiidana aanay la xiriirin xalaal iyo xaaraam aanay la xiriirin lakin qofkii hadda la weydiyo la yidhahdo inay abwaab ku dhimatay daliil ma u keeni kartaa saxiixa qof keeni kara markaa malaha waqad taraka yutmu nabiyi sala allahu alay wasalam fi nafsihi acmaqa alahar agoontinimada nabiga sal alla alay wasalam waxay nafsadiisa kaga tagtay yani arrin aad iyo aad yani aad iyo aad u xeel dheer raad iyo aad u xeel dheer fa fii طufulatihi faqada umma yaraantiisiiba hooyadii ku waayey waqad kana wa kana qad wulida yatiima alabi isagoo aabala-aanna waa la dhalay oo bimacnaa aabihii isagoo agoonna waa la dhalay labada xaalood baa isugu tagta marka waqad bayana zuhriyu ana jadahu cabdالmuطalib kafalahu waracaah zuhri marka wuxuu sheegay awowihii cabdulmuطalib ayaa kafaalo qaaday daryeelkiisa markaa la wareegay wayadkuru lwaaqidiyu ana jaddahu xiina twufii wa kaana cumruhu hintayn waamaaniina sana awsaa abaa aalibin camahu bihi waxuu waaqidi uu sheegay nebiga sal ly sl awihii cabdulmualib markuu geeriyoonaya inuu geeriyo isagoo siddeetan iyo laba jira wuxuuna u dardaarmay adeerkii abuu aalib wuxuu yidhi wiilkan adaan kugu ogahay maanta kadib wa kaana rasuulu llahi sal lla alay slam fi haaminati min alcumr nabigana siddeed jir buu ahaa walaa shaka ana muxamada axasa bifuqdaani jaddi waxaana shaki ku jira nebiga sal lla ly slm inuu dareemay aabihii awowihii inuu markaa waayey lima kana yaxbuuhu bihi min alcaطfi wاlricaaya maxaa yeeley waxa uu nebiga sal alla alay wasalam uu siin jiray oo cadfi iyo daryeela markii awowgii meesha uu ka baxay runtii waa uu runtii hilow baa galay oo wuu dareemay meesha inuu boos weyn marka uu ka maqan yahay waqad waradat riwaayaat tufiidu cadfa abi طaalibin calayhi wa tacalluqahu bihi riwaayaad fara badan baa soo arooray oo faa'iideynaya sidii abu طaalib uu runtii ugu naxariisan jiray oo marka ugu dhimrin jiray nebiga sal alla alay wasalam iyo siduu ugu dheganaa wa mima yadulu calى shiddati maxabati abi طaalibin iyaah suxbatuhu lahu fi rixlatihi ila sham waxyaabaha muujinaya inuu abu طaalib uu nebiga jeclaa waxaa muujinaya uu kaxaysto xagga iyo sham buu la safray wayabdu anahu fi fatrati xadaanati abi طaalibin lahu saacadahu muxamedu fi racyi hanami waxaana muuqata intii abu aalib uu nebiga sal ly slm gacanta uu ku hayay oo nebiga la daryeelayay nebiga sal lla lay slamna wuxuu ka caawin jiray adeerkii ari buu u raaci jiray waqad habata anahu camila calaa racyiha liahli makata muqaabila qaraariida waxaana taariikh ahaan sugnaatay nebiga sal lay wasalam inuu reer maka qoys ka mida uu ari u raaci jiray uuna qaadan jiray qaraariid wax lagu magacaabo oo ah shilimaad buu marka ku qaadan jiray rasulka sal alla lay waslam walacala diiqa xaali abi aalibin wa huwa huwa aladii dafacu ila alcamali limusaacadati waxayna u badan tahay yacni xoogaa maaragtay xagga duruufta dhaqaale ee haysatay abu taalib inay ahayd arrin markaa ku bixisay nebiga sal alla alay wasalam inuu isagana geeskii ka shaqeeyo shaqo yar markaa uu afar kumi ka soo urursada kadibna adeerkii markaa uu ku taageero wa racyu alghanami fiihi dirbatu lirasuuli illahi sal alla alay wasalam calaa ricaayati albashari fi ma bacd nebiga sal alla alay wasalam inuu ari uu raacana arrinkaa waxaa ku sugnaa tababar nebiga sal ly sl loo tababarayo inuu bulshada marka uu daryeeli doono sida hadda mar haddiiba xoolahan ihtimaam uu siiyey inuu bini aadamkana marka ihtimaam uu siin doono faqad alifa alcamala wاlkifaaxa mundu dufuulatihi mundu dufuulatihi rasuulka sal lay slm wuxuu caadaystay shaqada iyo halgankaba laga bilaabay yaraantiisba wuxuu ahaa nin aad yaad marka u shaqo badan wactaada an yahtama bima xawla wuxuuna caado ka yeeshay inuu daryeel gaara uu siiyo waxaa reerihiisa ahaada wayabdul alcawna lilaaakhariin dadka dhibaataysanna uu markaa uu taakuleeyo oo wax alle waxay u baahan yihiin caawimaada uu siiyo warubama yudakirunaa racyuhu lilghanami biaxaadiidihi alatii taxuhu cala ixsaani alxayawaan waxayna u badan tahay e, nabiga sal alla alay wasalam raacitaanku ariga uu raaci jiray waxayna xusuusinaysaa axaadiida ka hadlaysa ee nabiga sal lla lay slm dadka ugu guubaabin jiray in la wanaajiyo xayawaanka idan mar haddiiba uu intan oo dhan focuska uu saaray oo qowsaar uu noqday oo howlahaan uu gutay oo howl adaga uu ka soo baxay waxaa marka loo diyaarinaya inuusan noqon qof jiljilicsan oo dabacsan oo mas-uuliyadda aanan kasoo bixi karin tanna waxaa ahayd laylin iyo carbin iyo tababar marka nabiga sal ly sl la tababaray si markaa hawshan culus ee soo socota marka uu u qaabilo wa ilaa huna billahi tawfiiq